alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وsaxbih أجmaعiin allahuma اnfacna ma callamtna وcallimna ma ynfacuna wزidna cilma qala اlimam abu ciisa mxamed ibn ciisa ibn sawrة الtirmidi raximah اllah taعaalى fi kitaabihi shama'il الnabiyi slى اllah عalيh walih wslm baabu ma jaءa fi cayshi rasuuli اllahi salى اllahu alayh alih wasalam wuxuu ku saabsan yahay wixii ku soo arooray fii cayshi rasuuli اllah rasuulka ilaahay salى اllahu alayh waalih wasalam noloshiisa cayshku waa noolashii dacaamka iyo cuntada iyo cabitaanka iyo nolosha guud ee qofka bini aadamka uu ku noolaado yaa caysh la yidhaahdaa nabiga calayh salaam noloshiisa waxay ahayd nolosha quutulyoomka la yidhaahdo kale wax maalintaas la cuno dabka la saarto hadduu helo wax weyn bay ahayd mararka qaarna waxaa dhici jirtay inaan dabba la shidinba <clears throat> bale wuxuu nabiga calayhi salaam kuba ducaystay allahuma allaahuma arzuq ala muxamedin quuta ilaahu reer muxamed sala allahu alayh waali wasalam waxaad ku arsuqdaa quut bulqa waxay markaa un ku noolaadaan oy cunaan ilaahu ku arsuq ee mid ahayd nabiga calayh salaam ducadiis xoolaa waa heli jiray waana tabci jiray rasuulka sala allahu alayh wasalam oo waa yeeshay adhi oo waa yeeshay geel oo waa yeeshay beer oo dhul buu yeeshay sala allahu alayh ali wasalam laakiinse asagaa ka dhex bixi jiray adduunyada iyo mashquulkeedaasi ma ahayn qof daneeya rasuulka sala allahu alayh alih wasalam waa sadaqayn jiray xataa uu tamaniyey buurta uxud haddii dahab loogu wareejiyo saddex beri inayna ku gaadheen wax uu qof xaqiisii iyo deynuu ku lahaa uu u dhigaayo mooyeene inuuna nabiga sii haysteen sala allahu alayh wasalam uu sheegay marka aniya adduunye maxaa isu kaana wata ayaa hadaladiisa ka mid maali walidunya qof musaafir ah oo geed intuu harsaday haddana ka caraabay ayuu ku tilmaamay sala allahu alayh waalih wasalam marka tacmiirka adduunyada oo la camiro in laga soo horjeedo ma aha oo ummadda ay dhalkooda dalka camiraan oo wax la tabco bele markii dhinacaa la fiiriyana nusuusta kitaabka iyo sunnada waa ku badan tahay inuu ilaahay camiritaanka ardada naga dalbay na amray dadkuna aynan halmaamin nasiibkooda adduunyada mujtamaca iyo ummadduna nabi calayh salaam uu ku boorin jiray inay xooggooda ay maalaan oy shaqaystaan wax soo saarra ay yeeshaan intaasoo dhan marka kama hor imaanaysa nabiga shaksiyaddiisa calayh salaatu wasalaam inuu ahaa qof adduunyada sidiisaba aan u jecleen oo ka gaabsada in qofka muslimkaa uu xoolo tabcana macnaheedu ma aha inuu adduunka ku mashquulee waa inuu aakharada u adeegsado nicma almaalu saalixi lirajuli saalix qofka wanaagsan howlihii xalaasha ee uu kasbo ee isagana meel wanaagsan uu ku bixinayo waa fiican tahay bui nabiga sala allah alay wasalam waa wanaagsan weeyaan marka waxaa weeyaan adduunyada inaynan qalbiga kaa degin dantii lagu abuurayna ku seejinin aakharadaadana wixii adduuna aada u adeegsato wasiira ila alaakhira aad ka dhigato marka hadyigii nabiga alayه الsalaam iyo qaabkii nolosha nabiga kan kaga dhigna meesha qaala اmuصنifu raximah اllah xadaثna qtayba bnu saciid ibnu jamiil ibnu dariif اlbaqlani qaala xadaثna xamaad ibnu zayd ibnu dirham an ayuba ayub ibn abi tamiim الsakhtiyani can muxamed ibn siriin qaala wuxuu yihi muxamed ibnu siriin mawla anas bnu malik wey waxaa ujeedaa amed bnu siriin saas wey mawlaa anas bin maalik qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn cinda abi hurayra abu hurayra agtiisaan joognay cabdiraxmaan ibnu sakhr adawsi saxaabiga jaliilka ee qiimaha badan akaru saxaaba xadiidan ayaa la yihahda cala lilaaq wa calayhi walxaal calayhi thawbaani laba maro uu qabo ridaau wa iizaaq ayuu qabaa mumashaqaani la midabeeyey laba maro oo la midabeeyey mulawan ah oo la xamuuradeeyey min kataanin ka samaysan qudniga baalka geedka ee suufka laga sameeya qudniga la yidhaahdo annaga qudni baan kataanna waa la yidhahdaa laba maro oo laga sameeyey ayuu qabaa oo markii loo fiiriyo abu hurayre oo labadaas ku labistay markaas wuu la yaaban yahay maanta heerkuu gaadhay abu hurayra fatamakada weliba waa ku khaaqooday fii axadiha mid kamida labadaas maro ayuu ku khaaqooday oo cadhuuf iskaga tufay iskaga tirtiray faqaala markaasuu wuxuu yihi bakin bakin ayuu yihi kelima litacajub weeyaan oo waa la yaab oo kale ka dhigan tahay markuu abu dalxa uu beertiisii baxsaday ee sadaqaystay bacda qawlihi binzuuli qawlihi tacala lan tanaalu bira xataa tunfuu maa tuxibuun waa kii markaa beerta bixiyey ee uu dee nabigu dhihi jiray bakin bakin dalika maalun raabix dalika maalun raabix marka waa tafkiim iyo tajiib tacajub wey yatamakadu abu hurayra waa la yaabe abu hurayraba ku kaaka tufanaayo fil mara kataana ah. oo maanta ku labisan anufsi ka tiraayaba laqad ra'aytunii waxaan is arkay oon garan buu yidhi daakiradiisii buu dib u celiyey iyo taariikhuu soo maray wuxuu yidhi wa inii aniga oo la akhiru hoobanayo dhacaaya fii maa bayna mimbari rasuulillaah rasuulka mimbarkiisa calayhi salaam iyo wa caaisha caaisha qolkeedii inta udhaxaysa aniga oo ku dhacaaya maqshiyan calaya xaalay miyir daboolay anoo halkaa ku dhacay oo miir beelay oo miir daboolay daboolman ayaaban garan buu leeyahay oo muxuu la miir daboolmay wuxuu leeyahay gaajo darteed fa waxaa imaanaya aljaayi mid imaaday oo socdoon iga xogagaa lahayn oon xogtayda iyo xaaladayda la soconin iska socda ayaa anoo meeshan aalla intuu i imaado yu fa yadacu wuxuu dejinayaa rijlow lugtiisii calaa cunuqii luquntu iga saarayaa yaraa wuxuu u arkaa anna bi inuu igu sugan yahay junuunan waalli qof suuxay inaan ahay oo siriray oo jin iyo waale ay riday marka waa ii kaalmeyn rabaayo wuxuu leeyahay caadadoodii baa saa ahayd qofka haddii xoogow jin iyo ku dhaco suuxdin ku dhacdo halkaas waxaa lagaga istaagaya luqunta laga istaagi ilaa uu ka miir miir kusoo noqdo marka wuxuu leeyahay nin baaba igu istaagaya luqunta iga istaagi oo ninkan waala bal u kaalmey luqunta kaga istaag si ay nuqaacadiisa usoo laabato maskaxdii usoo gadoonto wamaa bi junuun mana waali buu leeyahay anigu wamaa huwa xaalku ma aha waxa riday ila aljuucu gaajo unba ay riday buu leeyahay waa inteeda intuu ka dhacayo bayna xujrati caaisha wa bayna almimbari rawdada rawdat shariifa nabiga rawdadii uu yidhi maa bayna beyti wa mimbari rawda min riyaad aljanna wax yar oo aad u yar bay isku jiraan in yar oo kooban waaye oo aad u kooban intaasaan wuxuu yidhi ka caddaan maago ayaa dhacaya sufradii waxaa la dhihi jiray sufadii sufadii baa ku dhow oo kasii fogeyn meesha ay deganaayeen xertu ee abu hurayre iyo dadkii ay ka mid ahaayeen muhaajiriintaha ay deganaayeen ayaaba xujrada ka basii fogeen xujratu caaisha ayuu gadaal kaga yaallaa mayra darkada weeyaan amarka calaamaysan xilliganba halkaasay fafadhiisan jireen oo daash ahoo daybsa oo la saaxan jiray intaasuu gaari leeyahay oo wuxuu le intaan siriro ayaa luqunta lagaga istaagaya oo la yimalin qof waaran oo meesha ku suuxay heerkaa ninkii soo maray adduun waa xaalkiise ayaa maanta dharkan ku labisan dharkan ku labisan bule marka duruuftii uu xilligii nabiga ku noolaa ayuu ku sheegaya hadduu asaga duruuftiisa ka sheekeeyeyna saxaabo badan baa la qabtay bere rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ehelkiisii ayaa marar badan dabka shidan jirin oo noloshooda ay aad iskaga adkeed qaala xadaanaa qutayba bnu saciid ibnu jamiil ibnu dariifin qaala xadaanaa jacfar ibnu sulaymaan adnubaci qatun weligiis kama dhargin walaa laxmin hiribna iska badaayo kama dhargin ilaa calaa dafafin inuu dad gacanta la gashada mooyeene dafaf marti iyo dad meel iskugu imaado cunto qurbaana loo sameeyey iyo inuu gacanta la gashadaba mooyeene iskii intii loogu kariyey kama dhargin rasuulka sala allah aleh wasalam calaa dafaf qaala maalik baa wuxuu yidhi maalik ibnu dinaar oo raawiga xadiidka saxaabiga warinaya xadiidkaa sa'altu rajula nin baan weydiiyey min ahli lbaadiya reer baadiyihii kamida ma dafafu dafaf maxaa la dhahaa waa carabi haddana luqadii carabiga ah asalka ahaa waxaa loo doontaa baadiyaha loo doonan jiray soomaaligu hadda waa saa luqooyinka waxaa u dambeeya baadiyaha magaalooyinka dad badan oo kala duwan baa iskugu imaan luqooyin kala badan oo dakhiil ah oo ajnabi ah soo dhexgeli markaasay luqadii ka mid noqonaysaa tii saxdeedna waaba iska iloobayaaba marka nin reer baadiyahan waxaan weydiiyey lafaf maxaa la dhahaa qaala wuxuu yidhi an yatanaawaca maca waxaa loola jeedaa bian yatanaawala inuu nabigu laaco maca annaasi dadka macooda dad macood inuu cunto la laaco oo wax uu maaratay wax la cuna mooyeene jibis iyo hilib iyo muxuu ahaa alaabtaasi jabaatigii iyo hilib lisku daray nabiga muunan cunayn sala alla alay slam xadiidkan mursal weeyaan oo hadda ninka aan leenahay malik bnu dinaar waa taabici saxaabi ma aha isagoo laakiin mawsuulah yuu imaan doonaa insha allah isagoo mawsuul imaan doonaa ayib saxaabi la sheegay baabu maa jaa wuxuu ku soo arooray fii kufi rasuulilah rasuulka kufkiisa alayhi salaatu wasalaam kufka wax lugaha la gashadaa la yihahdaa sida kabaha buudka oo kale ah oo aan qawyaha iyo cirbaha qariya waxa laga sameeyaba ama maqaara laga sameeyo ama khashab iyo geedaha laga sameeyo ama wuxuu ahaa boorsada iyo waxyaala noocaas oo kale ah wuxuu ahaadaba ayaa waxaa la yihahdaa qof baa la yihahdaa qofkii rasuulka alayhi salaatu wasalaam qala xadaana hanaad bnu sariyin abu sari qala xadaana wakic bn jarax bn malix ruaasi can dalham bn saalixin can xujayn bn cabdillaahi can ibni buraydata can abihi burayda buraydat bn xusayn ana najaashiya ninkii qiimaha badnaa ee najaashi ahaa boqorkii reer xabashi xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka horena dabeeco wanaag iyo cadaalad uu u dhashay buu qabay saxaabada waa kii soo dhoweeyey ee diiday in gaalada loo dhiibo oo quraysh gacan loo gacangeliyo diiday markii dambe diintii uu maqlay ee qur lagu akriyayna waaba islaamayba waa islaamay marka wuxuu ahaa nin mukhadram ah saxaabi nabi arkayna may aheen taabici zamanka nabiga ka dambeeyeyna may aheen xilligii nabigu noolaa mukhadram baa la dhahaa magaciisuna asxama <clears throat> najaashku waa magac ay lahaayeen xabashidu laqab buu ahaa sida kisre iyo qaysar iyo ruum iyo faris loo dhihi jiray ninkaasoo asxama la dhihi jiray magaciisu ahdaa wuxuu usoo hadiyeeyey linabiy nabiga calayh salaam khufayna laba khuf oo aswadayni madmadowbu usoo hadiyeeyey oo saadijayni haddana muxuu ahaa madbuuq ahoo la magdiyey saadij aan tima iyo waxba lahayn saadijku waxa weye wax timaa ah ma laha waa la magdiyey oo susubi bay ahaayeen saadijayni aan tima lahayn oo la magdiyey ilaan qaarkood intii la magdiyo oo gudaha laga laga xordo yaa timaha loo daayaa iyagoo timihii neefkii isaga aha maqaarkiisa timihii xaggiisi aan laga taabanin yaa la daayaa qaar kor iyo hoos binti laga magdiyo wuxuu noqonayaa masalo dhalaalayo noqonaya susubi ah falabasahumaa waxaa ugu xidhay nabigu alayh salaam fada fiiri markiiba waa xidhay rasuulka alayh salaam markii loo keenay soo gaadhayba waa xidhay uma tawada waa weysaystay oo masax alayba waa korku ka masaxay khufaynkii marka haddii qofka hadiye loo keeno inuu markiiba hadiyadiisi lagu arko oo qofki isaga ka farxiyo ayaa wanaagsan bay leeyihiin marka waa xidhay rasuulka sala allah alay wasalam xadiikuse daciif weeyaan daciif weeye xadiidka oo dalham binu saalixaasa ku jira oo daciifa ninkaasaa la haystaa xujeer ibnu cabdillahi laftirkiisa waa maqbuul maqbuul haddaad maqashana maraatibta marka laga hadlaayo ruwaadda maraatibta ugu hoosaysay ka mid tahay xagga tacdiilka iyo jarciga meesha udhexaysa xuduudka ayuu maraya marka tabardarriba ku suganoo bixay haddaan mutaabaca unan helin ma kari karo inuu keligii la istiqlaalo xadiid maqbuul haddaad maqasho raawi lmaqbuul waxaa weeyaan mutaabacaad buu ku dhisma ku yar kacaa oo ku yar dugdugaa oo xadiidkiisa xasan wax ku noqon karaa hadduu waayana waa laska dhaafaa marka halkaas weeyaan maqbuulla ayb xadidka marka sidaasaa loo cileeyey qaala xadaanaa qutayba qutayba bnu saciid ibnu jamiil qaala xadaanaa yaya yaxya bnu zakariya min abi zaaida an xasan bnu cayaashin an abi isxaaqin abi isxaaq shaybani an abi isxaaqin an shacbiyi camr bnu sharaaxiil ashacbi qaala qaala mugiirau bnu shucba wuxuu yihi saxaabiga jaliilka radi allahu canhu adaa dixiya dixyat lkalbi ibnu khaliifa radia allahu canhu saxaabigii qiimaha badnaa ee quruxda badnaa ee jibriil jibriil baa isku ekaysiin jiray linabiyi nabiga calayh salaam wuxuu usoo hadiyeeyey khufayna laba kuf ayuu usoo hadiyeeyey falabisahumaa markaasuu nabiguna xidhay wa qaala israaiil israaiil baa wuxuu yidhi israaiil ibnu yunus ayaa wuxuu leeyahay can jaabirin jaabir buu ka wariyey jaabirkana jaabir ibnu yaziid aljucfi baa la dhahaa daciifun jiddan aad buu daciif yahay jaabirbu wuxuu ka wariyey can caamirin caamirkuna waa shacbiga soo martay shacbi iyo caamir waa isku nin caamir bnu sharaxiil ashacbi wa jubbatanna waa u hadiyeeyey dixiyo nabiga kooti fa wuu xidhay nabiga khufaynkii xataa takaraqaa ilaa ka dildilaaceen oy baali ka noqdeen laa yadri nabiyu nabigu ma oga calayhi salaam adaki adakiyun ahuwa dakiyun khufaynkan maqaarka laga sameeyey inuu yahay mid neefkiisii la gowracay oo maqaarkan uu ka soo jeedo neef la gowracay maqaarkiis humaa labada khufeynka inuu daki yahay am laa iyo in kale ma oga nabiga alay slam mana weydiinin ma la gowracayoo dabiixa sharciya ma lagu gowracayoo daahir ma ahaayeen mise maya ma weydiinin asalku ibaaxada iyo maaratay haddiiba la magdiyey inay magdiskaa ku daahir noqonayaan arrimahaasa wax lagu xumbaaraya qaala abu ciisa wuxuu yidhi wa qaala isxaaq ba wuxuu yidhi wa abu isxaaq hada huwa abu isxaaq ashaybani wasmuhu sulaymaan <clears throat> sulaymaan baa la dhaha magaciisuna abu isxaaqaas <clears throat> wuxuu ka kaa leexinaya ninkii abu isxaaq sabiici ahaa isku meel bay dhacaan kaasuu kaa leexinayaayo ma aha maanta ha ku dhumin buu kuleeyahay baabu wuxuu ku saabsanya maa jaa wixii kusoo arooray fii nacli rasuuli illaah kabihii nabiga sala allahu alay waalih wasalam nabiga kabihiisii uu xidhan jiray iyo wixii ka samaysnaayeen qaabkii ay u samaysnaayeen iyo asalna waxaa weeyaan kabaha iyo kufaynka iyo koofiyadaha iyo dharka iyo waxaasoo dhanba waa umuurta waxay u noqotaa curfiga iyo caadada dadka ayay u noqotaa nabiga markii lasoo saaray calayhi salaam dhar gaar ah oo la yidhi nabi iyo dadka rumaysan baa xidha ee ha xidhaan la yidhi ma jirin dharkii ay qabeen reer quraysheed muu nabigu qabay calayhi salaatu wasalaam hadday khamiis noqoto hadday noqoto muxuu ahaa ridaa iyo izaar dharkii dadku ay qabeen buu xidhay tahdiib baa lagu sameeyey wixii ku saabsanaa shareecada wixii khilaafsanaa oo ama keeni karaa cujba iyo shuhra ama keeni karaa e, mxuaha kibir iyo iyo e, e, khuyalaha keeni kara ama ma ahe tashaabah lnisa wlkufaar waxaasoo dhan baa laga tahdiibiyey <clears throat> qala xadaana moxamed bn bashaar bin dar qala xadaana abu dawud udayaalisi hishaam qala xadaana hamaam can qataada qaala qultu lianas bn malik waxaan ku yidhi buu yidhi kayfa kaana naclu rasuuli illah kabihii nabiga sidee ahaayeen alayh salam bal noo tilmaan qaala wuxuu yihi lahumaa qibaalaan laba indhalfareed bay lahaayeen qibaalaan qibaalku waa indhalfareed meesha farta la geliyo kabaha kuwana waa kuwan iska obinka faraha iska fidsan yihiin kuwana faraha la geliya rasuulka meel loogu talagala ama fardhaxada marka nabiga calayh salaam isagoo laba indhalfareed buu lahaa kabiis yacni horta hore xagga faraha iyo laba meeloodoo lagu talagalo laguha la geliyo faraha yay lahaayeen markaa suurka iyo yeelmaduna sidaasa ugu xidhneed ugu xidhneed oo ku afmeersaneed <clears throat> marka lahumaa qibaalaani laba indhalfareed buu lahaa qaala xadaanaa abu kulayb maxamed bnu lcalaa alhamadani qala xadaana wakiic ibn اjarax can sufyaan athawri can khalid اlxadaa can cabdillahi bn xariثin albasri can ibni cabaasin cabdullahi bn cabaas bn cabdilmuطalib radi allahu canhuma qaala kaana linacli rasuuli illah kabihii nabiga waxaa u sugnaa calayh salaam qibaalaani laba indhalfareed mathniyun lagu soo laabay shiraakuhumaa lasoo laabay shiraakuhumaa yeelmadooda shiraaku waa yeelmada yani markii kabtaa meeshaa laga xidho oo faraha loo sameeyo yeelmadii isku haysay ayaduna lugta ayaa saa loogu soo xiday weeyaanoo lagu soo laabay lagu soo laabay <clears throat> iyo meesha ay eh, fartu gelaysaba eh, wax iska furan mahe meel yani fartuun la gashado oo saa iskaga iskaga furan ma waxay ahayd meel lasoo laabay bay ahayd oo fartu dhexgelayso ama lagu furo ay dhexgaleeyaan matni matniyun shiraakuhumaa indhalfareedaasi yeelmadoodana mid soo laaban bay ahayd oo saa loo dhexgeliya fartu qaala xadaana axmed bnu maniicin qaala xadaana abu axmed الzubayri qaala xadaanii ciisa bnu dhmaan qaala akhraja ilayna anas bnu maalik baa wuxuu noo soo saaray buu yidhi nacnayna laba kabood oo jardaaweyni murxsan ama magdisan magdisan oon shacar iyo tima lahayn jardi haddaad maqasho shacar la'aan wey jardaaweyn lahumaa qibaalaani waxayna lahaayeen laba indhalfareed bay lahaayeen qaala faxadaanii ninka qaalale waxaa weeyaan ninka la yidhaahdo ciisa bnu dhahmaan faxadaanii haabitun haabit oo anas ardada ugu dhow ahaa yaa wuxuu ii sheegay bacdu kadib can anas oo wuxuu sheekiisaa iga warramay annahumaa labadii kabood ee maalin dhawoota anas uuna tusaayey inay kaanataa ahaayeen naclay nabiyi nabiga labadiisa kabood anas baa haystay bacda wafaati rasuulilah intuu nabiga dhintay kadib anas baa iska haystay oo u kaydsanaayeen oo wax allaala wixii aaartii nabiga alayh salam dhanba ba mubaarak waa la barakaysan jiray <clears throat> aaarta nabiga ama aarta qawliga aan hadda naga haysano mubaarag wey axaadiita rasuulka alayh salaatu wasalaam ee qawlka iyo ficilkii taqriiraad ka kooban iyo sifaatka nabiga hadda aan akrinayno waa mubaara waa la barakaysan mubaarag wey aarta isaga ku saabsanaa daatadiisa dharkiisii iyo timihiisii iyo cidiyihiisii iyo candhuuftiisii ayaguna mubaarag waa la barakaystaa waa la barakaystaa marka ninkii hela dhiil iyo midka hela xeedho <clears throat> iyo midkii kabaha hela nabiga calayh salaam nin walba nasiibkii midkii hela kooti oo meel dhigta intaas noolba wuxuu helo ayuu meel dhigan jiray oo barakaysan jiray oo biyaha intii la gashado oo la cabo oo dadka jira lagu daaweeyo yaa lagu bogsan jiray marka anasna intaas asagana ayuu eh, kabahaas haysan jiray qaala xadaana isaaq ibnu mansu isxaaq ibnu muusa alansari qaala xadaana macan ibnu ciisa <clears throat> qaala xadaana malik ibnu anasin abu cabdillahi alasbaxi qaala xadaana saciid ibnu abi saciid almaqburiy can cubayd ibni jurayjin anahu cubayd qaala wuxuu ku yihi libni cumara cabdullahi bn cumar radi allahu canhuma ra'aytuka cabdulaahi bn cumar waxaan ku arkay talbasu inaad xihanayso annicaala sibtiya kabaha ah la magdiyey <clears throat> kabaha oo maqaarka laga sameeyey lood iyo oo intii la magdiyo magdis waxa weeyaan dee markii maqaarka la bixiyo waa jilicsan yahay waxyaalo fadalaad ah oo hilib ku dhegdhegan iyo dhiigna waa leeyahay waxaasaa deena aalo iyo qalab ee gooyaa loo isticmaali dambas ahaya iyo abqa ahaa tayaa iyo wax noocaasoo kale int lagu xoqo lagu xoqo markii la qurmiya kadib wixii baa dee xaaqmaya markuu xaaqmo maqaarkii oo saafi ahoo nadiifahoo maro la dhaqay oo kalea ayaa kuusoo hari xataa hadduu neefka neef baktia ah u ahaa sida haddii la yeelo maro la dhaqoo kale noqonaysaa waa la hurgufan waxbaa lagu ridan karaa cuntada waa lagu tukan karaa waa lagu saxan karaa waakada sibtigu marka waxaa weeyaan waa maro waa kabo sibsib ah sibsib ahoo maqaarkii maarata laga la magdiyey <clears throat> oo timihii laga murxiyey qaala wuxuu yidhi marka su-aashaasa lagu weydiiyey kabahanun baad xeba ibnu cumarow waase qaala wuxuu yidhi ibnu cumar inii ra'aytu rasuula allah nabiga calayh salaam baan arkay yalbasu nicaala isagoo xiranaya kabaha allatii laysa fiiha dhexdooda shacrun tima aan lahayn sibtigii wey wax tima aan lahayn baa sibti la dhahaa wayatawadau fiiha waana ku weysaysan jira isagoo qaba ama intuu eh, siibu deen weysaysta u xihan labada waa la dhahaa fa anaa uxibu waxaan jeclay an albasahaa inaan xidha kabaha nabigu u xihan jiray sala allahu aleyh waali wasalam aad ahaan dharka waxyaabaha nabiga alayh salaatu wasalaam afcaashiisa ay culimmadu ka hadlaan wax maamuuraho quraan ama sunna kusoo aroortay wax sunna ah wax caadaah ay u kala qaadqaadaan oo hadday noqotay libaaska iyo cuntada iyo jiifka iyo waxyaala noocaas oo dhanba waxaa caad ahaan loo sameeyo wey iyo maarata qofka basharka ah ibni aadamkaa jibiladiisi iyo sijiy ahaan dabeecaan u sameeyay ee uu ka maarmi karin arrimahaasay culimmadu ka hadlaan ma waa laisku adoonsaday baa nabiga in lagu raaco oo kaana lakum fi rasul uswatun xasana soo gelaysaa mise maya <clears throat> marka taas wey midda laga hadlo arrimaha markaa laakiin saxaabada nabiga alayh salaam ibnu cumar uu kamid yahay maxabada nabiga ay u qabaan alayh salam ayaga ooma kala saara wax alla wuxuu nabigu jeclaa waa jeclaanaya anas bin maalik baan arki doonaa oo wuxuu nabigu jeclaa qaraha baalka la yidhaha qarxiga ama muxuu ahaa bocorka waa kii isagana jeclaaday ibnu cumar nabiga kabihii uu jeclaaday isagana jeclaaday a lanna qofka aad jeceshahay wuxuu jecel yahay baad jeclaan oo wuxuu ku labista aad ku labisan oo uu hadalkiisa aad jeceshahay oo waxiisa ad jeceshahay sidaasuu marka ahaa xadiidkan waa xadiis saxiixo bukhari muslim soo saarayoo qisuu lahaa xajka marka laga hadlaayo ayaa sidan lagu soo arooriyaayo cabdullaahi bn cumar radia allahu canhu bisha dilxije kowgeeda ma niyoon jirin xarmashadee markuu mutamatac ku taga maka ee ayuu la imaan jiray kacbada marka la dawaafayana labada rukni ee yamaaniga bas uu mutaaban jiray kuwa kale ma taaban jirin kuwaasuu ka jawaabay intaba nabiga sal ly slam buu salka u saaray oo kaga dayanayaa buu leeyahy waana soo deliishan jiray in badan aayadda qur-aanka ah laqad kaana lakum fi rasuuli aswatun xasana markii la weydiiye wax nabi maxamed dayashaa inagu sugan lama kala qaadin qaala xadaana isxaaq ibnu mansuur qaala xadaana cabdurazaq bnu hamaam asancani can macmarin ibnu rashid asdiy can ibni abi diib maxamed bin cabdiraxman ibn mugiira ibn abi diib can saalix mawla atawama saalix mawlata oo amah can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaala kaana linacri rasuulilah kabihii nabiga waxaa u sugnaan qibaaraan laba indhalfareed qaala xadaana axmed bnu maniicin qaala xadaana xadaana abu amedin abu axmed azubayri qaala xadaana sufyaan athawriy an isudiy qaala xadaanii man baa ii warramay manka oo samica maqlay camar ibnu xurayf oo yaquulu leh ra'aytu rasuula lah sal sl nabigaa maqlooyo usallii tukanayo fiina caley laba kaboodoo maqsuufatayni la kabkaray laba kabood oo la kabkabay kasfiga waxaa weeyaan kabta haddii kaa gooda yeelmadeedii mismaar ku dhufatayaa iyo xari ku xidhayaa iyo waad kabkabanaysaa marka laba kabood oo nabiga calayh salaam intii ka yar gogo-een uu kabkabay ayuu qabay rasuulka sala alla alay wasalam caadadiisa markii nabiga la weydiiyey caaisha guriga markuu joogo waxay dhihi jirtay kaana yasnacu kamaa yasnacu axadukum axadkiin wuxuu sameeya gurigiisa yaksifu nacla wa yuraqicu thawba kabihiisana waa toltolon jiray yeelmada waa hagaajsan jiray Eh, maryahana markay ka dilaacaan waa toli jiray rasuulka sala allah alay wasalam kamahana waa waa hagaajisan jiray adi ka gooda oo kale ayib sidaas waa nabiga alayh salam tawaaduciisa inay kamid tahay inuu kabtii gooday uunan iska tuuranayna uu hagaajisan haddana ficilkii isa gacantiisa uu ku hagaajiyo sala allah alay ali wasalam oo adduunyada iyo maalka israaf lama ogolo waxaad arkaysaa qof mara yar meel yar ka dilaac iska xoreeya kabti oo la kabi karu kuley aniga kalmadan wax lagu arka ma rabo iska tuuraayo waxaas oo dhan badakay ka mid tahay iyo waxyaalaha israafka ee gadaal ka yimid qaala xadaanaa isxaaq bnu muusa alansaariyu qaala xadaanaa macn bnu ciisa qaala wuxuu yihi xadaanaa maliku ibn anas can abi zinaad cabdulahi bn dhakwaan can alacraj cabdiraxmaan bni hurmusin can abi hurayrata cabdiraxmaan bni sakhrin radia allahu canhu ana rasuula lahi sala allah alay wasalam qaala wuxuu yidhi laa yamshiyana axadukum axadkiin yuuna soconin oo soconin fii naclin waaxidatin hal kab ah liyuncilhumaa labada lugood baa hu kabageliyo jamiican ideelkood o amase liyuxfihimaa ha kaba tiro jamiican dhammaan labada lugood kabahoodii mid inaad kab ugelisa midna kablaan ka dhigto nahyi baa kusoo arooray oo waxay leeyihiin culummadu sababtuna waxaa weeyaan waxay tusaysaa ilaahay jeceelka uu jecel yahay maxabat llahi wa rasuuli cabdi rasuulka inay cadaaladda jecel yihiin cadaaladuna meel walba ay geli xataa fii nafsika cadaalad inaad usamaysa naftaada cadaalad u samee inaad lugna ay kaba la noqoto lugna ay kaba ay kaba qabto oo midan qoraxda kuleelkeedii iyo mxu caagubtii iyo gacandhidii iyo eh, filgimihii ay ku dhacaan midanna ay kaba qabto cadaaladdii bay ka hor imaanaysaa jirkaada xataa ina cadaalad samayso ayaa las amrayaa oo waxaa kamida waxyaalaha jirka in cadaalad loo sameeya kamida xiirashada marka timaha la xiranaayo nabiga alayh salaam markuu arkay nin qasci sameeyey oo timaha qaarra xiiray qaarra daayey wuxuu yidhi ilxaqha jamiican ow itruka jamiican war timaha madaxa ama wada xiir ama ka wada tag buu yidhi rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu kaloo diiday oo cadaaladda uu ayada ka mid ah in qofka uu harsado jirkiisa qaar ka a ah uu geed harsado hoos ku jiro qaybta kamidna ah qorax uu ku jiro iyadana cadaaladday ka hor imaanaysaa waa inaad hoos ka wada gasho ama qoraxda ku wada jirto marka caafimaad ahaan iyo jir ahaan intaba uma fiicna marka iyaduna waa la diiday saddexdaa shay baa la sheegaa culummadu ay sheegaan ama xadiis ku soo aroortay intaan fahansannahay ama aan markay ama aan maqlay in ay jidhkaada aad la ogoleen inaad ku kala qaarto ku kala qaarto dib wixii kalena waa loo qiyaas qaadan karaa maalan maryihii baa kamid a haddee maryihii baa kamid a iyaduna qaala xadaanaa qutayba bnu saciid can malik bn anas an abi zinaad nawa naxwa xadika wax lamida ah, ayuu sheegay mhm. waxbaa yeerayo maalmaha shanqar baa socda sooma ilahay ha naga qaboojiye ilahi ha naga qaboojiye wixii shar o dhan allah naga qaboojiye ammaanka allah noo sugo shar dhammaanteed allah naga xijaabo ilahay magaalada naga dujiyo ilahay magalada naga dujiyo sal allah waslam ala maxamed ala sl qala xadaana isxaaq bnu muusa qala xadaana macan ibnu ciisa qala xadaana malik ibnu anasin abi cabdilah can abi zubayr abu zubayr maxamed bin muslim baa la dhahaa ibnu tadrus jaabir buu ka wariyaa waa mudlis weeyaan saduuqa inkastoo muslim fii saxiixihi uu kusoo qaato bukhaarise ma uma dhawaado inuu mutaabacay wax ku keena mooyeene can abi zubayr maxamed binu muslim ibnu tadrusin an jaabir bn cabdilaahi bn camr bn xaraam ana nabiya sal la alay slam nahaa wuxuu reebay an yaakula inuu cuno yani rajula ninku bishimaali gacanta bidixda inuu wax ku cuno ow yamsha uu socdo fii nacdin waaxid hal kab ah inuu ku socdo bidixda dee shaydaanka iyo gaalada waxaasa ku cuncuna lama ogolo in lagu shabaho in qofka kab keligeedu ku socdona ayadana lama ogolo waxyaalaha loo diida cadaalad daradaasa kamid a waxaa kaloo kamid a waa ficil shaydaan xataa waa culada way dhahaan waa nooc oo dee khatar ku gelin kara haddaad kab obina aad qabta maalan mabuud ah oo lugta kalena kablaan ay tahay xaaladaadii iyo tawaasunkaadii iyo dheelitirkaadii baa yaa isdhibaya oo inaad kufto oo dhacdo tashwiihna waa ku jiraa oo jirkaadii iyo qaabkaadi isbedel ku dhacaya lama ogolo waxaas dhan xadaana qutayba bnu saciidin can malikin xa xadaana isxaaq bnu muusa qaal xadaana macn bnu ciisa qaal xadaana malik bnu anasin can abi zinaad can lacraj can abi hurayra radia allahu canhu ana nabiya sal allah alay wasalam qaal ida ntacala axadukum xaatimaku kaba gashanayo kaba gashanayo falyabda bilyamiini midigta ha ku bilaabo waida nazaca hadduu siibaayana falyabda bishimaali bidixda ha ku bilaabo faltakun ilyumna midigtu ha noqoto awaluhumaa labada lugood midka u horaysa tuncaanu loo kabagelin wa aakhiruhumaa midda ugu dambaysa tunsacu laga siibi kelid marka hore la gelinaya lugta midigta loo horgelin siibidan ayadaa u dambaynaysa ta bidixda loo hormaysinaya oo la siibi marka takrima weeyaan oo midigtahay mar walba la karaameyn wax alla wixii wanaag o dhan baa lagu karaameyn ayada masjid baad gelaysaa qof baad salaamaysaa sadaqaad baxsanaysaa kabaad xihanaysaa shaar baad xihan midigtaad ku bilaabi waad xihan midigtaad ku bilaabaysaa kaana rasuul yucjibuhu tayaamunu fi kuli shay fi hani wa fi shani kulli marka daba kiyi wax allaala wii shani u saaxiiba oo qiima lahoo dhanba wixii kalena bidixdaa iska lahoo cagsiga wanaaggaas o dhan wii cagsigiisa masquul haddaad gelaysa iyo haddaad candhuufta tufaysa dhanka bidda tu waa ka bidixdaas iskale ayb marka waa taqsiim iyo qaybin xag alla ka timid oo waxyi iyo shareeca noo sheegtay siday tahay inaan uqaadanaa la rabaa aan madax adeeg lala imaanin oo maxaa labada gacmood loo kala fadilaya iyo warkaas lama ogolo addoon maamuur ah cabdulmaamuur ayaan nahay addoonkana wixii la amray inu qaata la rabo xilliga rabin u ka hado qaala xaddaana abu muusa moxamed ibn muhana alcanasi qaala xaddaana moxamed bnu jacfar alqundarin qaala xaddaana shucb ibnu xajaajin qaala xaddaana ashcad bn hw bn abi shactha can abi abi shactha ninka la yihahdo abi shactha an masruuq bn اjdac an caaisha radi allahu canha qaalat caaisha waxay tihi masruuq isagoo yar baa yaa xaday bay dhahan marka saasa loogu magacaabay masruuq bn ajdac an caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu ahaa yuxibu kii jecla tayamuna midigaysiga ma stadaaca inta awoodiisa ay tahay intuu kari karo inta tabartaa dadaal fii tarajulihi markuu shallaysanaayo dhanka midigtu ka bilaabi jirta oo feedhanayo ama uu shirafsanayo wa tanawulihi kabagashigiisa wa uhuurihi dahaaro qaadadkiisa dahaaro qaadanayo wa fii shani kulihi ay riwaaya kale ku dartay oo inta la caddeeyo ma ahee wax allaala wixii qiimo lahoo dhan ba oo shani u saaxiib oo dhan waa la sidoo kale qaala xaddaana moxamed bnu marsuuqin abu cabdillaahi qaala xaddaana cabduraxmaan bnu qaysin abu mucaawiya qaala xaddaana hishaam can muxamedin ibnu siriin can abi hurayrata qaala kaana linacli rasuuli llahi sal slam kabihii nabiga waxaa u sugnaa qibaalaan laba indhalfareed laba meeloodoo faraha la geliyo ayuu lahaa wa abi bakar wa cumar sidoo kale ahaayeen wa walu man caqada qofkii u horreeye gunta caqdan waaxidan hal guntina hal guntina midki horeeya gunto hal ibaala ibaalaan bay ahayd maogtahay hal indhafareed oo farta un la geliy hal far la geliy masuu la geliyo ninkii horreysay oo kabihiisa u samaystay cumaanu cumaan buu ahaa radia allahu canhu cumaan marka inuu sunada nabiga khilaafay ma aha arrintanba sunaba oo ma arkaba waa umuurta caadiga ah ee asal ahaan ibaaxada u noqonaysa qofka si uu labisanayo wuxuu xelan asaga u taallaa kol haddiuna sharcigu si gaara uuna xadiidkuse daciif weeyaanoo sanadkiisa ma sugna ninkaa la yidhaha cbdiraxmaan binu qays abu mucaawiya matruuq ah oo qaarkoodna ay dhaheen waaba beenaale ayaa ku jira abu zurca iyo rag baa ku dhegan qaala almusanifu raximah llah baabun maa jaaa fi dikri khatami rasuuli illah wuxuu ku soo arooray nabiga alayh salaam khaatimtiisa oo la sheego khaatimu rasuulillah waa fargashigii hadda khaatimta fargashigii weeye shaabadna way u aheyd nabiga alayh salaam iyo mahori mahori bay u aheyd lafdigaas mahoriga mahori bay dhahaan arabigu waa lafdi carabi ah wey mahoriga carabi weeyaan sawaaxilna way isticmaalaan marinaya mahor bay dhahaan baa ma jaa fi dikri khatami rasuuli illah fargashayga nabiga alayh salaam iyo sida u ekaa iyo intuu la ekaa iyo meeshuu gashan jiray iyo isticmaalkii wuxuu ugu talagalay iyo markii nabiga alayh salaatu wasalaam ay uu damcay inuu dacwada iyo diinta gaadhsiiyo wixii quraysh iyo carabti iyo jasiirat alcarab ka baxsanaa ama xabashi lahaa ama faris lahaa ama ruum lahaa ayuuyaa waxay dhaheen warqadaha aad dirayso eed aad u dhiibayso asxaabta u dhiibayso maba akrinaya nimankaan waa niman kibrey wey nimankaa boqorada waa niman kibrey waraaqaan rasmi ahayn oo ofishal ahayn maba akrinayaan maba akrinayaan haddayn ofishal ahayn oo shaabad lahayn oo maholi lahayn oo qofka soo diray muhiimadiisa uu xumbaarsan yahay arrimihiisana ayna ka dhex muuqanin maba fiirinmaya saaba u fiirin markaasuu nabiga alay slam shaabad samaystay marka mararka qaar wixii masaalixa oo ay gaaladu ay sameeyeen ama kaaga horeeyeen ama baahi loo qabo ama maslaxadaba ay ku jirto oo maxduur sharci aan uusan jirin waa lagu raac waa laga qaadan khaatimtaas oo kale iyo fargashigaasi muxuua khaatimkaa iyo mahorigaasi dhaqan ma ahayn marka ay isticmaali jireen carabtu ma ahayn ma ahayn boqoradaasa marka yaa ah, shardisay nabigana waa qaatay sala allah alay alih wasalam kol hadduu qarad wanaagsan uu ku gaarayo qaala xaddaanaa qutayba bnu saciidin hayru waaxidin can cabdillahi bni wahbin an yunas ibn yaziidin an ibni shihab zuhri an anas bn malik radi allahu canhu qaal kaana khaatamu nabiyi nabiga fargashigiisa alayh salam waxaa yd mahoriga uu isticmaali jiray min waraqin findw ka samaysnaa wa kaana fasuhu faskiisuna wuxuu ahaa xabashiyan mid loo nisbeeya abashiyan abashi buu ahaa xabashiyan buu ahaa fasku waxa weeyaan dee fargashiga waad aratay dhinaca xagga soo xigta waxa yaroo dhalaalaysaa ku jirta dhalaali baa ku jirta intaa dhalaali ee mararka qaarkood aan fargashiga ka mid ahayn la geliyay ee biro qoolaafasaa lagu qabtay ama mararka qaar ku samaysnaan karta intaasa waxaa la yidhahdaa fas baa la dhahaa marka wa kaana fasuhu inta dhalaalaysa waxay ahayd xabashiyan marka inuu ka baxsanaa khaatimta inteeda kale fida u ahaa intana xajar xabashi ah xabashi waxaa loo jeeda xajaran xabashiyan buu ahaa xajar xabashi ah yani ayagaa samaysan jiray oo xaggooda kasoo jeeday dhagax oo xabashi loo nisbeeyey ama maahee xabashiyan buu ahaada xagga midabka iyo madowa iyo waxaasaa looga jeedaa xabashiyana dadka afrikaanka o dhan baa la dhihi jiray waagaas ayib mid madow qala xadaana qutayba bnu saciidin qala xadaana abu cawaanata wadax bnu cabdillahi yashkuri can abi bishr jacfar bn abi waxshiya can naaficin mawla bni cumara can ibni cumara radi allahu canhuma ana nabiya sala la alay waslam nabigu itakada khaataman wuxuu samaystay khaatam iyo fargashi uu shaabadna ka dhiganayay min fidatin ka samaysan fidno fa kaana yahtimu bihi waa ku shaabadayn jiray wuxuu qoraayo markuu wax qoro yuu ku dhufan jiray nabig alay slam walaa yalbasuhu masa xidhan jirin shaabad ahaan bay u taalay u isticmaali jiray markii uu warqadda qoro oo la qoro oo uu diraayo yuu ku dhejin jiray muxamedun rasuululahi baa ku qoreed oo lagu xardhay muxamedun rasuulullah markaa dee muxamedun rasuulullah magacii nabiga calayh salaam iyo muhimadii loosoo muhimaddu uu nabiga u taagnaa iyo xilkiisii ayay tusaysaa qofka madaxda ana sidaasaa la rabaa magaciisii iyo waxa uu hayo magaciisi wuxuu hayo waa inay ka muuqato meesha marka nabiga calayh salaatu wasalaam magaciisa waa muxamed xilkiisuna waa rasuulullahi wey ilahay baa soo diray subxaana watacaala istafaahu llah ijtabaah ilahay baa doortay <clears throat> qaala abu ciisa wuxuu yidhi abu bishrin ismuhu magaciisu jacfar bin abi waxshiya la yidhaahdaa magaciisa qaala xadaanaa maxmuud ibnu haylaan qaala xadaanaa xafsu bnu cumar ibnu cubaydin huwa danaafisiyu qaala xadaanaa zuhayru abu khayama zuhayr bnu mucaawiya abu khayama can xumaydin ibn abi xumayd can anas bni maliki radi allahu canhu qaala kaana khaatamu nabiy nabiga waxay ahayd khaatimtiisa alayh salaam ama shaabadiisa farkashiga u ah min fidatin bay kayuu ka samaysnaa fasu faskiisuna minhu isagu ka tirsanaa riwaayada hore casoo maray fasaw xabashiya inay kala baxsanaayeen faska iyo khaatamta oo faska uu gaar ahaa xabashi ahaa kana fidatin min fidatin fashu faskiisa baalka ay ku jira ee dhalaalaya minhu min alfidati buu ka ahaa ama minhu min alkhaatimi buu ka samaysnaa marka waana isku samaysnaan karaa gaar ahaana in yar loogu talagalo lagu dhajiya waa noqon karaa in marka tacadud lagu xumbaaro oo la yidhaahdo marra mid saasuu qabi jiray marra mid saasuu qabi jiray nabiga alayh salaam ayaa lagu xumbaari karaa riwaayada u dambaysa hadda aan soo marayna walaa yalbasuhuda ayaduna riwaayooyin badan baa cadaynaysa inuu nabiga xidhan jiray sala allah alay wasalam oo uu fariirada gashan jiray marka tan ayadaa ma xidhan jirin waa in lagu xumbaaro qaar ka mida fargashayaasha ayay ahaayeen inuu nabiga xidhan jira alayh salam gaar ahaan midka wax ku khatminayo ama wax ku shaabadaynayo laakiin xidhan jira riwaayoyin kala cadaysa tacadud riwaayaat iyo alkhawaatim inay kala duwanaayeen oo midu idho miduu iska dhigto intaasa lagu ximbaaraya qala xadaana isxaaq bnu mansuur qala xadaana mucaad bnu hishaam qala xadaanii abi an qataada can anas bni maliki radi allahu canhu qaala wuxuu yihi anas lama araada rasuulu lahi sal sl markuu nabigu doonay an yaktuba inuu u qoro warqado dacwa iyo diina diin ugu yeerid Ah, balliq maa unzila ilaykaas buu nabiga daba socdaa inuu dadka gaadhsiiyo qofka uu afka la gaari karay carabkana waa gaadhsiinaya lugtiisa kii kalena dad buu u diri jiray saxaabadiisuu ka diri jiray mabcuuiin inamaa bucuftum buu nabigu dhihi jiray ayaga laftirkooda waa lasoo diray waa la diray sida nabiga alay slam loo diray nabigaa diri jiray inamaa bucuftum yasirin walam tubcaduu mucasiriin marka warqadii markuu markuu udhiibaayo marka waa in la xoojiyo oo ninkaa isaga socda warqaduu nabigu soo diray buu wataa an yaktuba ila alcajami markuu uu dabcay inuu u diro cajam carabtii nabigaaba gaadhay wixii cajam ahaa aan carab ahayn ama faris ama ruum ama xabash qiila lahu waxaa lagu yidhi ina alcajama nimankaan carabta ahayn laa yaqbaluuna maba aqbalaan ilaa kitaaban warqad mooyeene iyo qoraal aleyhi korkiisa uu saaran yahay khaatamun shaabad ay saaran tahay mooyeene ma akhriyaan warqad iska furan faصطanaca wuxuu samaystay nabigu khaataman buu samaystay shaabad buu samaystay fargashina waa u aheeday fakaanii anduru buu leeya anas inaan arkaad i moodaa ilaa bayaadihi cadideedii fii kafi xaal nabiga sacabkiisa ay ku jirto marka nabiga inuu xidhan jiray ad ka garanaysaa riwaayadana waa xidhan jiray ma xidhan jirin iyo uu xidhan jiray tacadud baa lagu xumbaari qaaruna xidhanina waa jireen oo u yaallay qaarna waa xidhan jiray rasuulka calayh isalaatu wasalaam riwaayat lmuhbit muqadama min riwaayat lmanfi ka wax anfiyaya ka wax ibaatiya ka ibaatiyaa la hormariyaa cinda tarjiixi waana ziyaadatu cilmin bay dhahaan ziyaadu wataa ninkan ziyaada la yimid cilmi buu la yimid marka ziyadatu iqa maqbuula ala aqbali qala xadaana muxamed ibnu yaya qala xadaana moxamed bn cabd lahi alansari qala xadaanii abi can humama an anas bn mali anas bn malikin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi humamaan anas ba awow u ah kaana wuxuu ahaa naqshu khaatimi rasuuli illah rasuulka ilaahi sala allah alayh wasalam shaabadiisa waxa ku qoran ee lagu xardhay naqshiga waa xararka waxa lagu xardhay ee fuskaasi lagu qorqoray lagu xardhay lagu naqshadeeyey waxay ahayd muxamadun oo sadrun sadar ah wa oo sadrun sadar ah wallah oo sadrun sadar ah muxamadun rasuulullah baa ku qoreed saddex sadar oo isdu saaran bay marka ahaayeen muxamed iyo rasuulu iyo allah ilan wa wax dheer maaho wada maxamed rasuullah saa dheer looma qori karo saasay isku dulsaaraayeen marka saddex sadar bay ahaayeen ayb qala xadaana nasr bnu aliy اljahdabi abu camr qala xadaana nuux ibnu qaysin can khalid bni qaysin can qataada can anas bni maliki radi allahu canhu ana nabiya sala اllah alيh wasalam kataba ilaa kisra boqorkii reer faris buu u qoray warqad wa qaysara boqorkii reer ruum wanajaashiya boqorkii reer xabashi faqiila lahu waxaa lagu yidhi inahum kuwaad warqadda u qorayso laa yaqbaluuna aqbali mahayaan kitaaban qoraal ilaa bikhaatamin inay shaabadaysan tahay mooyeene ha ku daalin la akrima madmuunkii iyo muxtawihii warqadda wixii ku qoraaba ma gaadhayaan marka u horaysa u fiiriyaan o arkaan inay shaabadaysnaynba masbalada lagu tuuraya iyo qashanqobka fasaaqa wuxuu dhalaaliyey rasuulullah nabig alayh salaam khaataman fargashii iyo mahori buu dhalaashaday xalaqatuhu wareegiisu fidatun fida ay tahay wareegiisa iyo xalqada wa nuqisha fiihi xalqadaas waxaa lagu xardhay muxamadun rasuulu llah ayaa lagu xardhay warqadda ka socotaa waxay ka socotaa muxamadun bay ka socotaa oo muxuu ahaa rasuulullahi wey rasuulka ilahi soo diray sala allah alay waslam halkaasoo bilaaban oo aayaadkii tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum alla nacbudu ila allah walaa nushrika bihi shayan iyo aslim taslam e, yutika la ajirka maratayn iyo hadaladii qiimaha badnaa sala allahu alay ali wasalam iyo qur-aankii aayadihii xataa gaaladii buu qur-aanka u qori jiray rasuulka dhibna ma laha in aayadda qur-aanka uu gaalka u akhristo hadallo kale iyo hadii la socota waxba dhibaato ma laho maslaxada la rajaynayo yaa ka weyn wixii mafsadoo laga baqaayo oo inuu dayaco oo meelxun ku tuuray iyo arrimahaasi waxaa la raadinaya ka weyn adig wanaag baad ujeedaa qala xadaana isxaaq bnu mansuur qala xadaana saciid bnu caamir wlxajaaj bnu minhaal can hamaam can ibni jurayjin can zuriy can anas bni malik radi allahu canhu ibnu jurayj cabdilmalik wey ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nabigu kaana wuxuu idaa dakala alkhala markuu khalaha iyo masqusha gala rasuulka calayh salaam nazaca khaatamahu fargashigiisa waa siibi jiray sala allahu aleh ali wasalam marka imaam tirmidi fi jaamici wuxuu yihi xadiidkan khaatabtiisi fiqishiisi waa siibi jiray sheegaaya xasan ariib buu yihi abu daawudna waa soo saaray abu daawudna wuxuu yihi waa munkar ibn maaja sidoo kale marka wax xadii oo ka sugan fii nasci lkhaatimi cinda dukuul khala ma jiro wax xadiioo haabit oo sugan ma jirto arrinta ayada oo in fargashiga iyo waxaa la siiba ah laakiin cumuumka nusuusta laga fahmi karaa hadduu wax muxtarama ah, magac ilaahay qur'aan arrimo noocaas oo kale haddaad xumbaarsan tahay inaadan musqulaha la gelin waxay soo gelaysaa tacdiim shacaair illaahi dalika waman yucadim shacaair allahi fa inaha min taqwa lqulub in markaa ihaano lagu sameeyo oo istihzaa ay noqotona de waxaa weeye khatar bay noqon karta oo gaalnimaha marka arrimahaasaa diidaya inaad qur-aanka iyo e, e, asmaadaas magaca ilaahay iyo aad meela xun la gasho arrimahaasaa diid lakin xadiid ahaan oo in la siibaa wax hadda xadiio haabita ma jiro qaala xadaana isxaaq bnu mansuur qaala xadaana cabdullahi bnu numayr qaala xadaana cubaydllahi bnu cumara can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma qaal ittakada rasuulu lahi sal l sl nabig wuxuu samaystay khaataman fargashi muhoori iyo shaabad u noqda min waraqin fida laga sameeyey fakaana fii yadii gacantiisay ku jiri jirto isagaa haysan jiray uma kaana fii yaddi abi bakrin abubakr gacantiisay ku wareegtay markuu nabiga dhintay calayh salaam ilan waa shaabadii dawladde wayadi cumara cumar gacantiisay ku wareegtay marka abubakar la dhintay uma kaana fii yadi cumaana cumaan gacantiisay ku wareegtay xataa waqaca fii biiri ariisa ceelkii ariis buu ku dhacay mucayqiib bay ka dhacday oad mari doonaa ariiskuna waa ceel ku yaalay quba qubana waa meesha waa masjidkii madiine ku yaalay ee nabiga alayh salam u asaasay ceel ku agyaalay baa cumaan iyo koox fadhiday ayuu ninkaa mucayqiib layaha kaga dhacay naqshuhu waxa ku xardhana ku qoraana muxamadun rasuul llahi bay ahayd taas ahayd marka ilaa waktiga cumaan bay soo gaadhay khaatimtii nabiga iyo farkashii nabiga alayh isalaatu wasalaam waxyaalo badanoo hadda waxyaalihii eh, nabiga alayh isalaatu wasalaam raadkiisa kamida oo ilaa maantana la sheeganayaa jirta oo ama timihiisi baan haynaa ama kamihiisi baan haynaa ama weelashiisi baan haynaa yaqiin bay ubaahan tahay iyo xaqiiqo iyo cilmi bay ubaahan tahay in arrintaa loo helo qaarkood waaba dhumeen qaar waaba la waayey qaar ceelbu ku dhacay marka in la xaqiiqsaday ubaahan tahay baabu maa jaa wuxuu ku soo arooray fi ana nabi sal slam nabiga inuu kaan ahaan jiray yatakatamu kii ku fargashada fi yamiini midigtiisa yani waxaa isku hayaa fargashiga gacanta midigtaa la gelin mise gacanta bidixdaa musanif kasta waaba qawlka ku tagay rajaxayo way ka caddaa oo midigtaba asaga ku tagay laakiin bidixdana waa soo aroortay midigna waa soo aroortay labada riwaayo waa sugan labada riwaayo laba riwaayo oo haabit oo saxiixa weeyaan oo midigna waad ku gashan kartaa bidixdana waad gashan kartaa ayib qaala xadaana moxamed bnu sahl bnu caskari bagdaadi wcabdالlahi bn cabdالرaحman qaala waxay yihahdeen akhbarana yaxya bnu xasan qala xadaana sulayman bn bilaal can shariik bn cabdالlahi bn abi namirin ninka asagaa waa saduq yukdi ayaa la dhahaa saduq waa gafaa marka waxbay sanadkiisa waa iska fiiriya can ibrahim bn cabdالlahi bn xunayn can abihi cabdالlahi bn xunayn can caliy bn abi طalib radi allahu canhu ana الnabiy sal slam kaana yalbasu wuxuu xidhan jiray khaatamahu fargashigiisa fii yamiinihi midigta ayuu ku xidhan jiray nabiga sala allah alay wasalam bidixna waa ku xidhay xadii saxiixa bukhaari muslim adaba waa ku sugan yihin xidhashada midigta ciraaqi waa kale yalbisuhu kamaa rawa albukhaariy fii kinsanin yamiinin aw yasaarin kilaahumaa fii muslimin wayujmacu biana da fi xaalatayni yaqacu eh, ciraaqi soo qaadanaya labadaba way sugan tahay oo laba xaalaba lagu xumbaari marra midig buu ku xidhay marra bidix buu ku xidhay muslim iyo way ku sugan yihiin qaala xadaana moxamed ibnu yaxya qaala xadaana axmed bnu saalixin qaala xadaana cabdاlahi bn wahbi an sulaymaan bn bilaal an shariik bn cabdlah bn amid naw xadika wa lamida mutaab qaala xadaana axmed bn maniicin qaala xadaana yaziid bn haaruun an xamaad bn slm qaala xamaad wuxuu yidhi xamaad bn slmt bn dinaar iyo xamaad ibn zayd bn dirham baa jira xamaad bn zayd ibn dirhamka bukhaari iyo ka wariya lakin ibnu salm kaba wariyo tacliiq iyo mutaabacaad waa mu ku imaadaa qaala wuxuu yidhi ra'aytu ibna abi raafic baan arkay oo yatakhatamu fii yamiinih gacanta midigtaa fargashigiisa gelinaya oo ku qaadanaya kufargashanaya fasaأaltu can dalika arrinkaasaan su'aalay faqaala wuxuu igu yidhi ra'aytu cabdاllahi bnu jacfar baan arkayoo yatakhatamu fargashiga gelinaya fii yamiini midigtiisa waqaala cabdulahi bnu jacfarna wuxuu yidhi saxaabi saqiira kaana rasuulu lahi sal slam baa wuxuu ahaa yatakhatamu fii yamiinihi gacanta midigtuu fargashiga gashan jiray ka riwaayada saas isku dab socotaayo ilaa nabiga la gaarsiiyey sala allah alay wasalam mhm. cabdiraxmaan bin abi raaficaasa isagana maqbuul ah lakiin mutaabacaad buu leyahy xadiidku mutaabacooyin badan buu leeyahy qala xadaana yaxya bnu muusa qaala xadaana cabdullah bnu numayr qaala xadaana ibrahim bn fadl can cabdillahi bni moxamed bn caqiil can cabdillahi bni jacfarin ana nabiya sala allahu aleyh wasalama kaana wuxuu ahaa yataam yatakhatamu fii yamiini gacanta midigta ayuu fargashiga nabiga aleyh isalaatu wasalaam gelin jiray bidixdan iyadana waa sugan tahay xadaana abulkhaaab ziyaad ibnu yaxya qaala xadaana cabdullahi bnu maymuun can jacfar bni muxamedi can abiih can jaabir bni cabdillaah ana nabiya sala allah alay wasalam kaana yatakhatam fii yamiinihi kana daciif jiddan weeyaan oo nin waxaa ku jira matruuka matruuk alxadiid matruukuhuma waaxidun bihi infarad waajmacu lidacfihi fahuwa karad cabdullah bin maymuun baa la dhaha matruuka ninkaasaa ku jira qala xadaana moxamed bn xumayd araazi qala xadaana jariir can moxamed ibni isxaaqin can salt ibni cabd illah qaala kaana ibnu cabaas wuxuu aha cabdulahi ibnu cabaas radia allahu canhuma yatakatamu kii fargashiga gadiy fi yamiini bimcad midiitu gashanjir walaa ihaalu una malayn mahaya buu leh raawi ibnu cabaas ilaa qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu sal slam baa wuxuu ahaa yatakhatamu fii yamiinihi midigta ayuu nabigu fargashiga gelin jiray saasaan u arkaa buu leeyahay ibnu cabaas inuu yidhi iyaduna marfuu wey marfuu bay noqonaysaa asalki bn cabdillaahigaas maqbuula laakiin xadiidku waxaa saa sheegnay axaadiis saxiixaho fara badan ayuu leeyahay oo saxiixaanka xataa ku jiraan qaala xaddaanaa moxamed bn abi cumara qaala xaddaanaa sufyaan ibn cuyayna can ayub bn muusa can naafic can ibni cumara radi allahu canhuma cabdullahi bn cumar ana nabiya sala allahu alayh wasalama nabigu itakada wuxuu samaystay buu yidhi khaatam fargashi min fidlatin fidlo laga sameeyey wa jacala wuxuu yeelay fastahu meesha dhalaalaysa mima yali kafahu xagga sacabku soo mariyey sida dadku ay agga kora mariyaan nabiga sg agga sacabku soo mariyey oo waxyaalahaas naqshigaas iyo quruxdaa iyo waxaynu diidan yaha dhici karta sala allah alay ali wasalam zuhdigiisi iyo tawaaduciisii bay kamid tahay xagga sacabku soo marinayay wa naqasha fiihi wuxuuna ku xardhay oo ku qoray muxamadun rasuulullah saasaa markaa shaabad ahaan iyo mahori iyo khatmi bay ahaan jirtay wanahaa wuxuu reebay nabigu an yanqusha inuu qorto oo xardho axadun qofna <clears throat> alayhi calaa khaatimihi <clears throat> qofna iyuuna ku qoranin buu yii nabiga alayh salaam muxamedun rasuullah fargashigiisa iyuuna ku qoranin maxaa yeelay hadda fargashigan fargashi caadiga maaha nidaamkii dowladeed ayay qayb weyn ka tahay waraaqihii marka ka fulaysay nabiga calayh salaatu wasalaam ee rasmiga ahaa ee meelo lagu diraayay ama dowlad kale lagula khidaabayey iyo madax kale ama ma ahee nin kale oo madaxdii dawladda kamida wulaadi kamida loo diraayay yaa lagu shaabadaynaya hadduu qof walba intuu samaysto dee magacii nabiga alay slam ahaa magaciis ku qorto maxamedun rasul ku qorto meeshii waxaa badanaysa feegii baa badanaya iyo tawiirkii tawiirkii baa badan hadhow markaa waxaa imaanaysa khalal baa gelaya fawda fawda imaanaysa iyo iyo dhibaato ayaa ka dhalanaysa marka lama ogolo waxyaalaha rasmiga ee dowladdu leedahay inay shacabku samaystaan lama ogolo fasaad baa ka dhalanaya iyo dhibaato iyo khatar ayaa ka dhalan wanahaa waa diiday nabigu an yanqusha inuu qorto axadun qofna calayhi calaa naqshihi nabiga alayh salaam qoraalkiisa waxa uu ku qortay qofna yanu ku qoranin buu yidhi wa huwa aladii waa midkii khaatamkan iyo muhorigan iyo shaabadan saqada dhacay weeyaan min mucayqiib ninkaa la yihahda mucayqiib mucayqiib bin abi faaimat adawsi ninkaa la yihahda mucayqiib bin abi faaima addawsiy ayay fii bi'ri ariis ceelkii ariis kaga dhacday ceelkii ariis bay kaga dhacday ariiskuna waa ceel ku yaallay meesha quba kasoo ceelku yaallay wayaan ayagoo fafadhiya oo uu dhaqaajinayo yalka ka dhexday markaasuu cumaan aad u walbahaaray radia allahu canhu arda <clears throat> maxaa yeelay khatmiga nabiga alay slam dhanna waa barako dhan waa khatmigii iyo shaabadii la isticmaalayay dowladdu isticmaalaysay dhan waxaa dhici kartaba asraar kale inay xumbaarsaneyd oo qaar baaba waxay ku doodayaan cumaan looguma horreynin khalkhalkii galay dowladdiisa fargashigaa nabiga alayh salaam ee meeshaa ku dhacay ee dhumay ayay ka bilaabatay in dadku ay isinkiraan oo khilaaf imaado oo cumaan radia allahu canhu la arko qaar saasayba ku doodayeen sheega wallahu aclam wuxuu yidhi markaa hala soo ceelkii buu yidhi hala dhuro dhura saddex maalmood baa la dhurayay ceelkii bihiisi waa laga soo quustay waa la waayey qaala xadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil qaala xadaanaa xaatim bnu ismaaciil can jacfar bni muxamedi can abihi qaala kaana alxasanu wاlxusein sigday rasuuli اllahi wa rayxaanatayhima labadaa wiile qiimaha badan ee nabiga alay salaam gabadhiisii faadima ay dhashay ee nabiga uu jeclaa xasankaa weynaayo xuseenkaa yaraa midka mukabarka ee xasan waa mukabar xuseenna waa taskiiru xasan mukabarkaa weyn musaqarkana waa yarya takhatamaani waxay fargashi ka samaysan jireen fi yasaarihima bidixdooda bidix bay gashan jireen xadiidkan isagana waa munqadic weeyaan munqadic wey xasbuna allah wanama wakiil ha ahaada munqadice laakiin xadiidku waa sugan yahay fi saxiix muslim ku sugan yahay min riwaayati haabit can anas ayuu ku sugan yahay naam nabiga alayh salaam waa ka ka hadlaya lahaa kaana khatimu nabi sal slam fi hada wa hada fi hadihi wa ashaara ila kansar min yadihi lyusra gacantiisa bidixda gacantiisa bidixda intuu tilmaamay ayib qala xadaana cabdullahi bn cabdiraxmaan qala xadaana muxamed bnu ciisa wa huwa bnu dabax qala xadaana cabaad bnu cawaam can saciid bn abi caruba can qataada can anas bn malik radi allahu canhu anas anahu anas bn malik qaala wuxuu yihi anahu sal slam kaana wuxuu ahaa yatakatamu fi yamiinihi gacanta midigta iyo fargashigiisa gashan jiray wa qaala abu ciisa wuxuu yidhi abu ciisa waa kuma waa tirmidi musanifka kitaabka iskale wey hada xadiiu ariibu laa nacrifhu ma garanayna min xadiidi saciid bin abi caruba isagoo ah can qataada ka warinaaya can anas kasii warinaaya can inabiy sal slam kasii warinaaya naxwu haadaa sidan oo kale ilaa min hada lwaji ariiqan waxaan ka ma hayno ayuu leehay ariiqan isaga ah uu saciid bin abi caruba qataada intuu ka wariyay anas nabiga u kor yeelay dariiqanu maan haynaa buu leh ilaa min hada alwaj waxaan ahayn laa nacrifuhu ariib weyaan qaraabadu waxba ma dhibtee oo xadiid qariiboo saxiixa jira oo xasan buu noqdaa oo daciif buu noqdaaye marka cillo kale ma daran cillo kala daran inqiaacaasa soo maray my nasaa-i baa weliy kan isaga wa rawaa bacdu asxaabi qataada can qataada can anas bin malik an sal slam anahu kaana yatakhatam fi yasaari bidixda ayuu fargashi wahuwa xadiiun laa yaix ayda xadiid aan asixin weeye ma asin laakiin eh, sanadkan asixine xadii ahaan dariiq kalu asax ku yahay muslim aan sheegnay qaala xadaanaa muxamed bin cubaydillaahi almuxaaribi qaala xadaanaa cabdاlcaziiz bin abi xaazim can muusa bni cuqbata can naafic mawla bni cumar can ibni cumar radi allahu canhuma qaal itakada rasuul lah sal sl nabig wuxuu samaystay khaataman fagash min dahabin dahab laga sameeyey markii hore wey intaan dahabka la xarimin fakaana yalbasuhu waa xidhan jiray fii yamiinihi midigtuu gashan jir oo gacanta midigta farta kansarta la yihah faryarada fatakada annaasu dadkiina waxay samaysteen khawaatiima fargashiyo min dahabin dahab laga dhalaaliyey fadaraxahu sala allah alay slam markii la nahiyey oo liyi dahab waa xaaraan ragga waa ka xaaraan ayuu nabiga intuu mimbarka fuulay ayuu yidhi dahab baan ka samaystay fargashigayga mar dambe u noqon maa intuu tuuray fadaraxahu sal l slam baa iska xooray wa qaala wuxuu yidhi laa albasuhu abadda weligay ma xiranayo fadaraxa annaasu dadkuna waxay wada tuurtuureen khawaatiimahum fargashiyahoodii bay wada xooreen marka saxaabadu saasay ahaayeen waxaan waa la reebay khalaas waa reebay ah, nabigaa xoolay waa la tuuri hadtaa qof baa mid baa saxaabada kamid ah isagoo gacanta ku wata oo warkii ogeyn intuu nabiga ka qaadayo xoolay ayaa nin kale wuxuu war qaado intifaacso ama haweenkaana si ama gado markaasuu wuxuu wallaahi baanama qaadanayni waqad nazacahu rasuulu lah sal slam wuxuu nabi maxamed uu tuuray oo uu siibay inaanan ka dabategaynin buu yidhi ka dabategaynin sidaasay marka dad waxay ahayd ilaahay uu doortay bisuxbati rasuulihi uu u doortay nabi maxamed sal slam garab iyo gaashaan inay u noqdaan o nabiga diinta ku garab istaagaan dadka ugu wanaagsan ay uu nabiga ilahay u doortay bay ahaayeen baabu ma jaa fi sifati sayfi rasuulilah seeftii nabiga tilmaanteedii sayfi rasuulilah mufradu mudaaf sayfka waa mufrad mudaaf oo rasuulka loo ilaafeeyey wlmufrad mudaafu yufiid lcumuum marka sayfi rasuulilah hal seef ma aheene seefihii nabiga bay noqon markaas caam wey seefihii nabiga ilaa sagaal baa la sheegaa sayfiya nabiga inay gaarayeen sala allahu alayh waali wasalam ilaa sagaal sayfood oo magacyo leh oo ay kamid tahay dulfaqaar ay kamid aheed dulfiqaar ay kamid aheed waxaa kamid aheed bataar mid la dhihi jiray qalci baa kamid aheed ma'huur fujaar sagaal bay dhanaayeen markii musanifka uu ka soo hadlay khaatamtii nabiga calayh salaam uu markuu dacwada iyo diinta dadka gaadhsiinaayo uu ku shaabadayn jiray dadka dacwada bilisaanihi iyo biqalamihi uu ku gaadhsiin jiray ayaa waxaa haddana uu galay seeftii nabiga calayh salaatu wasalaam oo markii qalinka iyo lisaanka uu shaqayn waayo in markaa seeftii iyo jihaadkii ficligaha uu bilaabo oo man lam tuqnichu lkutubu aqnacathu lkataa'ibu bay dhahaan ninkii kutubta iyo aayadaha ay ku filaan weydo kataaibta kataaibta oo ciidanka la kicinayo wey saas wey marka marka asalku waxaa weeyaan dacwada iyo lisaanka yaa asala marka hore wixii markaas caraaqiil ah iyo dana kuu qabatay iyo dacwada ay si kale ku socon weyda ama gaalada hor istaagaan markaa way marka la iska celinaya qaala xadad ama ah, maaratay dacwada way soconaysaaye wixii marka caraaqila ma laxaaqi xadathana moxamed bnu bashaar bin daar qala xadathana mucaad bn hishaam qaala xadathana abi can qataada can saciid bin abi xasan saciid bin abi xasankan waxay walaala yihiin xasanulbisri xasanulbisri bay walaala yihiin ila xasan bin abi xasan buu ahaaye kana waa saciid bin abi xasan qaala wuxuu yihi kaanat qabiicatu sayfi rasuuli illah rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam seeftiisii qabsankeedii qabsankeedii mesh yani markuu markuu e, seefta uu qaadaya meeshuu ku qaban jiray oo saa loo qabsada ya qabiica la dhahaa min fidatin fidlay ka samaysneed meesha la qabanayo seefta markii uu e, salka dambe la qabsanayo ee gacanta la gashanayo fidlay ka samaysneed saasuu leeyahy xadiidkan marka mucaad bin hishaam kaasaa saduuq rubama wahima aho xoogow baa laga yar sheegaa e, naam qaala xadaana abu jacfar maxamed bn sudraan albasiyu qaala xadaana aalib bn xujayrin an huda an hudin hud ninka laihahdo wa huwa huudkan bnu cabdillaahi bni sacd weeyaan huudkan can jaddi awowis buu ka warinayaa qaala oo sacda dakhala rasuulu lah nabiga alay slam baa galay makata maka yowma alfatxi maalintii maka la furtay wa calaa sayfihi seeftiisuna dahabun dahab iyo wafidatu fidla ay saaran tahay oo ku samaysan tahay munkar weeyaan oo in la yidhaahdo dahab buu nabiga alayh salam seeftiisa lahayd waa munkar xadiidkaa dahabi saasuu leeyahay dahab shaqa kuma lahayn fidadana meesha la qabsanaya qabiicada ayaa fido iyo wax oo kale ah ayaa ku samaysneed oo lahayd mhm. qala xadaana moxamed bn shujaac اbaghdadi qala xadaana abu cubaydat axadaad an cuثmaan bn sacdi an ibn sirin qaal sanactu sayfii seeftaydii baan sameeyey buu le calaa sayfi samura samura binu jundub seeftiisii ayaana ku sameeyey muga wada yani seeftii sida ay kualaa kiraar alaa shabiih samura binu seeftiisii sida aheed kale yaana seefteeda kusargooyey ku sargooyey wa zacama wuxuu sheegay anahu sanca inuu sameeyey seefu seeftiisa calaa sayfi rasuulillaahi naqshadii iyo qaabkii seeftii nabiga alay salaam inuu ayana ku jaangooyey wa kaana wuxuu ahaa seeftii nabiga xanafiyan buu ahaa xanafi yani reer banu xaniifa nimanka seefahay samayn jireen ayay ahayd seeftii nabiga sala allah alay wasalam seefaha aad bay u yaqaaneen banu xaniifa muslimatlkadaab qabiilkiisi wey muslimatlkadaab ibnu xaniifa xadiidku daciif weeyaan oo ninkaasi cumaan binu saacad oo daciifa ayaa ku jira baabun wuxuu ku saabsan yahay maa jaa fi sifati dirci rasuuli illah nabiga dirciisa alayh salaam tilmaanteeday dirac waa waa dirac ahaa kootihaana oo la xidho oo bir ka samaysan oo seefaha iyo warmaha iyo nabiga uu iskaga dhigi jiray ama iskaga difaaco tawakulka inuu nabiga alayh salaatu wasalaam tala saarto alle imaam mutawakiliin buu ahaa asbaabtoo lala imaadana ka hor imaan mayso asbaabta lala imaado ka hor imaan mayso tawakulku adoo ilahay tawakulku waa caqadi waa iimaan waa wax qalbiga ku jira inaad marka aad qalbiga ka ogaato in lan yusibna ilaa maa kataba allahu lana wuxuu ilahay noo qoray waxaanayna udhici mahayo caqiidada inaad qabtood rumaysan tahay wax walba inuu maktuub yahay waa wax la ogol yahay oo ilahayna tala saarato xasbuna allah nimal wakiil laakin asbaab la timaado asbaabta inaad la timaado kama hor imaanaysa tawakulka oo iyadana ma'muur wey waa lasamray waa la is amray waa kii dhihi jiray cumar radi allahu canhu nafiru min qadar illahi ilaa qadar illaahi asbaabta laftirkeeda qadarka ilahay soo hosgeli oo mashiyada ilahay bay ku jirtaayo wamaa tashaauun ila an yashaa allah weeye diracii nabiga alayh salaatu wasalaam mararka qaar labuu isku dulxidhan jiray rasulka ala sl laba dirac ayuu soo dulxidhan jiray markii eh, eh, eh, qaswata uxud oo kale sidii dhacday ilaa toddoba diric baa lasoo guuriya nabiga dircihiisa kamida sala allah aleh wasalam oo uu xidhan jiray oo magacyo lahaa toddobada magac bay lahaayeen wishaax baa kamid ah iyo xawaashi iyo sacdiye iyo fida iyo batra khirnaq waxyaa badan bay lahaayeen ayb qaala xadaana abu saciidin cabdullahi bnu saciid alashaju qaala xadaana yunus bnu bukayr an mamed bn isaqin maxamed bn isxaaq bn yasaar an yaya bn abdla an yahya bn cabaad bn cabdillahi bn zubayr an abihi abihiisa cabaad bn cabdilaahi an jadi awiisa cabdullahi bn zubayr cabdullahi bn zubayr bn cawaam an zubayr bn cawaam musalsal wey marka fii aali beyti zubayr ibn cawaam musalsal ku yahay ree qoyskaasaa iska warinaya an zubayr bn cawaam qaala wuxuu yihi kaana cala nabiy nabiga alayh salaam korkiisa waxaa ahaa yowma uxudin maalintii uxud dircaani laba dirac laba dirac buu iska dulxidhay nabiga alayh salaatu wasalaam fanahada haddii la tegay dagaalkii la galay oo ki xoogow saxaabadu markay khilaaf isku dhaceen khilaaf u imaaday kadib jab yar dhacay oo yar burbur gaaray nabiga alayh salaam marka wuxuu damcay saxaabadii iyo gaaladii baa isdhac galay oo saxaabadiiba ataa isgaran weyday oo qaarkood xis yeelay marka nabiga wuxuu damcay inuu insixaabo oo meel saxaabada u istaaga ee ka arki karaan ka arki karaan nabigii baa dhintay oo la dilay iyo warkaa ishaacadaasna waa la faafiyey inuu marka u dhawaaqo halkaa deena saxaabada isugu imaadeen quwadii iyo shawkadii uu xoojiyo halkaa deena laisku soo aruuro marka fanahada wuxuu u hinqaday ila sakra dhagicii uxud iyo buurtii uxud dhagax ka mid ah ayuu u hinqaday inuu fuulo si loo arko falam yastadic waa kari waayey hinqashadii oo waa fuuli waayey dirci baa culusoo adag ama ku dhegan faaqcada wuxuu fadhiisiiyey dalxata dalxa binu cubaydillaah taxta hoostiisa war ii fadhiisiyu yidhi jaranjara ahaan inu ka dhigto markaasuu u fadhiistay nasiibkaa fiiri dalxa radia allahu canhu nabi maxamed alayh isalaatu wasalaam baa yuu dhabarka u dhiganayaa markaasuu deena nabiga alay salam baa ku istaagayo oo waxaasoo dhan ba waxaa weye nin nasiib lah ayaa hela nabi maxamed sala allah aleh wasalam diinta ku difaacay wa sacida anabiyu sala allah alay wasalam markaasuu nabiga koray oo fuulay dhagaxii oo dalxa ayuu ku fuulay xata stawa cala sakra sacida nabiyu nabiga wuxuu fuulay dahrigii dhabarkii dalxa xataa stawa cala cala sakrati dhagaxii buu nabiga ku ekaaday oo fuulay qaala samictu waxa uu leeyahay markaas zubayr baa wuxuu leeyahay samictu nabiya nabiga alayh salam baan maqlay yaquulu leh maalintaasi awjaba dalxa dalxa waa waajibsaday jannu waajibsaday ah, yani tadxiyada iyo sida uu qofkan macnaha uu tajarud ula imaaday kama dambaysa nabiga alay slam markiiba wuxuu ugu bishaareeyey janno asaga keligii ma kan ka warinaya xadiidka warinaya zubayr bnu cawaam mubasharun fi ljanna asagana waa lagu bishaareeyey labadaba waxay kamid yihin tobankii bay kamid yihiin mubashariin biljanna kamida ah. ayay kamid yihin radi allahu canhum jamiican qala xadaana mxamed bn abi cumar qala xadaana sufyaan bn cuyaynata an yaziid bn xusayfa an isaab bnu yaziidin saxaabiyun sagiir isagoo yar oo lix jir ama meelahaas ah ama toddoba jira iyuu xajka xajatulwadaac la socday nabiga ana rasuula lahi sal slam kaana calayhi yawma uxud maalinta uxud marka maalinta uxud maba joogin ama wax yar buuba ahaa eh, maalinta uxud uxud sanadkii saddexaad hadday noqoto toddoba jir u ahaa xajatulwadaac ilmo yar buuba ahaa dhowr sana ka marka waxaa weeye waxaa la dhahaa maraasiilu saxaaba saxaabi buu ka wariyey maraasiilu saxaabana maqbuul wey waa la aqbali ana rasuula lahi sala allahu alay wasalam kaana calayhi waxaa korkiisa ahaa yawma uxud maalinta uxud dircaani laba dirac bireed bu iska dulxidhay ad aahara waa iska dulxidhay baynahuma dhexdooda aahara yani wadaca axaduhuma calaa dahri aakhar waa isdul saaray wey aahara baynahumaa iska dulmuujiyey baabun waxuu ku saabsan yahay maa jaa wuxuu ku yimi fii sifati mikfari rasuulilah nabiga calayh salaam koofiyad bireedkiisii tilmaanteedii oo koofiyad mikfarkuna waa koofiyadahan birta ee askartu iyo xidhaan markay mudaharaadka iyo ama dagaal ay rabaan si aan wax ugu dhicin madaxooda mikfar baa la yihahdaa madaxu gashan jiray rasuulka calayh salaam siaan madaxa waxu gaarin qal xadaana qutayba bnu saciid bnu jamiil ibnu ariiq qala xadaana malik ibnu anasin can ibni shihaab azuhri maxamed bn muslim can anas bni maliki radia allahu canhu ana nabiya sala allah alay wasalam dakhala makata makuu galay walxaal calayhi mikfarun isagoo koofiyad bereed madaxa ugu jirto faqiila lahu waxaa lagu yidhi hada bnu khadal nabiga alayh salaam yaa lala hadlay waxaa la yidhi ibnu khadal baa kana cabdullahi baa dhihi jiray gaal xun oo murtad uu ahaa haadaa ibnu khadal ibnu khadal waa ka nabiga allow mutacaliqun wuxuu ku dhegan yahay waa kaa tii fi lxilli wlxaram yaa lagu daynin dhowr nin oo nabigu mahduuru dam uu ka dhigay oon la daynan meel alla meesha lagu arko yuu ka mid ahaa markaasuu meel u baxsaday markuu waay wuxuu yidhi kacbada weynankeeda iyo qulubta muslimiinta meeshay ka taagan tahay buu ogaa waa soo orday markaasuu deena maradii kacbada yuu ku dhegay mutacaliqun wuxuu ku dhegan yahay biastaari lkacba kacbada daaheediibuu ku dhegan yahay iyo asurkeedii markaasuu faqaala wuxuu yidhi uqtuluuhu dila saacadihii nabiga la yii waa ku fasaantahay waa fasaxantahay la yidhi saacadihiibu ku jiraa ee lagu dili karay xaramka qof kasta oo gaaladii kamida ah. marka wuxuu yidhi hala dilo dila ah, saxaabada marka midkii dilay abuberzata miyuu ah ma saciid binu xuraytaba waa la isku hayaa waa la dilay shaahid waxaa weeyaan nabiga calayh salaam isagoo mikfar qaba koofibiraad buu galay sala allahu alay ali wasalam halkaana waxaa laga qaadanaya awatu tabuk afan awatu atimaka qaswatu fatxi maka nabiga calayh salaatu wasalaam muxrim muunan ahayn umro kuma soo gelin cumro kuma soo gelin oo isaga oo muxrim oon xalaal ay soo galay marka macnaheedu waxaa weeyaan maka haddii aad gelayso inaad xarmato ama cumro ama xaj ku gasho waxba laazim maaha becshira iskaga geli kartaa darawalnimaad ku geli kartaa dhakhtarnimaad ku geli kartaa waxbarashada tacliim baa iskaga aadi kartaa marka markaad xajinaysa ama cumraysanaysa um adoo muxrim oo dhar cadcad qaba geli mooyeene mar walba lagu dhihi maayo ilaa ilaa makaa isku gelin adoon muxrime waa ka nabiga alay salaam waa galay inuunan xarmaneenna wax u daliila mikfirka koofiyadda madax uu ku qabo koofiyad iyo wax madaxa mukiida in la xidhana qofka xaj ama cumro ku jira looma ogolo looma ogolo walal baraanisa qaala xadaana ciisa bnu axmed qala xadaana cabdالlahi bn wahbin qala xadaanii malik ibn anas an ibni shihaabin an anas bn malikin ana rasuula lahi sal slam dakla makata makuu galay caama alfatxi sanadkii maka la furtay wa calaa raasi madaxiisuna almiqfaru koofi berada ku jirto qaala wuxuu yihi falama nazacahu markuu iska siibay jaءahu rajulu nin ordi baa u yimid abu barzata nadr bn cubaydilah faqaala lah wuxuu ku yihi ibnu khadl ninkiina khadalaha mutacalliqun wuxuu ku dhegan yahay biastaani kacba kacbada daaheeda faqaala qtuluu dila bu yidhi waxaa ninka saa loogu cadhaysan yahay waxaa weeye gaalnimadiisa way xag dhaaftay wuxuu ahaa nin intuu soo islaamay oo muslim noqdo islaamkay soo galay nuurulislaam ilaahay siiyey dib u ridoobay buu ahaa gaaloobay addoonuu lahaa oo muslimnana gowracay oo dilay gabdha eh, maaratay hoballo ah oo heesa ah ayuu intuu samaystay buu caayi jiray nabiga sala allah alay wasalam ijraan fara badan buu la yimid marka waxaa wey sina aan u afin bele kaasa maanta qaala ibnu shihaab wabalaganii waxaa soo gaari ana rasuula allah nabiga alayh salam lam yakun yowmaidin maahin maalintaasi muxriman muxrim uunan ahayn wakade waa koofiyadaas oo qabaaba baaban wuxuu ku saabsan yahay maa jaa wuxuu ku yimi fii cimaamati rasuuli nabiga cimaamadiisa sala allah alay wasalam maa yacumu ra'sa yaa cimaamad la yihahda cimaama waxaa lagu magacaabay leanna yacumu ras madaxaa lagu camimaa marka waxyaalaha xidhan jirta carabta qadiimkaabuu ahaa madaxa in la danto oo maamadi wax la saarto ayay ahayd nabigana alayh salam waa isticmaalay saxaabadiisa waa isticmaaleen isticmaalkeeduna waa laga tegi karaa waa la iska dhaafi kara waba laazim ma aha waba laazim ma aha ayib axaadiista kusoo aroortay fadliga cimaamadda iyo cimaamad salaad imaamad cimaamad leh iyo waxay ka fadli badan tahay intaas intaasoo salaad oon cimaamad la-aan ay ka fadli badan tahay daciif weeye ma jirto qala xadaثana moxamed bn bashaar bin dar qala xadaثana cabdالرaحman bn mahdiy can xamaad bn salamata xaa وxadaثana maxmud bn haylaan qala xadaثana wakiic bn jarax can xamaad bn slmة an abi zubayr maxamed bin muslim bn tadris an jaabir bn cabdilaahi radi allahu canhuma qaal dakhala nabiyu nabiga alayh salaam baa soo galay makata maka yowma alfatxi maalintii maka la furtay wa calayhi korkiisana cimaamatu ay tahay cimaadadaas hurdaa madow hadda waxaan soo maraynay maka u galay nabiga alayh salam cama alfatxi wa calaa ra'si mikfar koofiyad buu qabay bir ah halkana cumaamad sawdaa see lagu jamcin laba laba siba waa lagu jamcin karaa markii hore wuxuu qabay dagaalka u diyaarsanaa ee xarbaha iyo howlgalka uu socday koofiyadda birta u qabay markuu gurigii umahani tagay qabaysta isdiyaariyeyna camaamatu sawdaabu camaamad madow buu nabiga ku takwiirsaday oo madaxa ku duubtay ma ahe korkuuba ka saaray oo miqfirka cumaamad intuu duubtay ba koofiyaddana kor kaga gembiyey ayaduna waa socon kartaa isma anfirayaan tacaarud ma jiro cumaamad madow buu nabiga xidha alayh salaam marka cumaamad madow iyo mid cad iyo mid midab leh intaba waa banaanta waa la iska wada xidhan karaa waxba markaa in nabiga alay slam cumadda madow keliya u xihan jiray ma ahe yani waa dhacday mararka qaar ina maamud madu xidhay sala allah alay alih wasalam way dhacday qaala xadaana ibn abi cumara qaala xadaana sufyaan can musawir waraaq can jacfar bn camr bn xuraytin can abihi abiisa camr bn xurayta qaal ra'aytu nabiya nabiga alayh salam baan arkayoo yaqdubu khudbaynayo cala mimbari mimbarka isagoo saaran wa calayhi cimaamatu sawda cumamad madowna waa qabay rasuulka alayh salaatu wasalaam xadaana maxmuud bn haylaan wa yuusuf bn ciisa qaala xadaana wakiic can musawir اwaraaq can jacfar bn camr bn xurayfi can abihi ana nabiya sal اla alay slam khadaba naasa bu u khudbeeyo alayh cimaamatu sawda cimaamad madow soo qaba qala xadaana haarun bn isxaaq alhamdani qala xadaana yaxya bn muxamed almadani can cabdilcaziiz bn muxamed daarawardi can cubaydilahi bn cabdilahi umari cubaydilahi bn cumar alcumari can naaficin walaalkiisa cabdulahi la dhaw daciifa can naaficin mawla bni cumara can ibni cumar cabdullahi bn cumar qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu sal lahu alay wasalam nabig wuxuu ahaa idaa ctama markuu cumaamadaysanaayo oo cumaamad xidhanaayo madaxu intuu ku duubo yuusadala raaricin jiray cimaamatu cumaamadiisa bayna katifeyhi labada garab dhexdooda ayuu ka raaricin jiray waa sida de shee xasan hadda ad ku aragtaan shee xasan bigman waad aragtaan soo ma aragtaan k soo ma aragtaan shee xasan bigman soo xidhay oo taas hayr alas asagana noo muujiyey sadala eh, imaamatahu bayna katifey labada garab dhexdooda ayuu ka raaricin jiray cadaba la dhaha cadaba iyo du'aaba labada waa la dhahaa qaala naafic wuxuu yihi wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa yafcalu dalika saasuu isaguna samayn jiray qaala cubaydullahi wuxuu yhi wara'ytu lqaasim bnu moxamed baan arkay wa saaliman yafcalaani dalika saasay samayn jireen madaxa intay ku duubaan ayay saa u raaricin jireen middan ayada madaxa intii la saarto haboog baa la dhaha waa khimaar khimaar weeye middaa dadka hadda u badan u badan ee hab ay madax ku siinayaan taa iyadu waa khimaar qaala xadaanaa yuusuf bnu ciisa qaala xadaanaa wakiic bnu jaraax waa wax dhib badan oo salaadihiiba maaratay iyo kugu rafaadini markaad sujuudi iyo markaad rukuuci iyo maantoona uun takardhabasho iyo celceli ayaa lagu jiraa way dhib badan tahay iyaduna dhib badan tahay ama ha loo garaangariyo ama laska adkeeyo qaala xadaanaa yuusuf bnu ciisa qaala xadaanaa wakiic qaala xadaanaa abu sulaymaan wa cabdiraxmaan bnu qasiil weeyaane abu sulaymaan cabdiraxmaan ibnu qasiil meel fog baa la leedahay qasiil saxaabigii malaa'igta ay dhaqday maalintii uxud isagoo biyo ka da-ayaan intii la arkay nabigu uu yidhi malaa'igtaa dhaqday sala allah alay wasalam uu yidhi oo janaaba isagoo qaba oon qabaysanin bay qayladii yeedhay xayaala muxuu ahaa ilaljihaad la yidhi marka la baxay marka dagaalkiibu ku shahiiday radia allahu canhu dadka shuhadada ahee macrakada ku dhintayna lama dhaqo lama dhaqo lakiin ninkan janaaba buu qabay janaabadii marka malaaigti ayaa dhaqday isagii baa malaig baa dhaqday cabdiraxmaankan marka awogiisa labaad labaad wey oo cabdiramaan bnu sulaymaan ibn abdilaahi cabdiramaan ibnu sulaymaan ibn cabdilaahi ibn abi caamir marka abdlahi abdlahi ibnu andl eh, cabdulahi ibnu xandala ibn abi caamir ayuu ahaa cabdulahigaas wey marka cabdulahi ibnu xandala ibn abi caamir abu caamir raahib ninka dhihi jiray alfaasiq loo bixiyey marka dambana oday indhalo aho dhib badan buu ahaayo xataa markii uxud ugu sii socday beertiisa ina dhex mari jiiday saxaabada u diiday gaaladu la socday dayib ninka qiimaha badanna waa dhalay ee malaa'igtu ay dhaqayso oo ku shahiiday meesha sida loo kala fogyahay fiiri yahdi llahu man yasha binuuri man yasha yahdi llahu binuurihi man yasha qofku rabo ilahay nuurkiisa siiyaa wa huwa cabdiraxmaan binu qasiil weeyaane cabdiraxmaan binu sulamaan bin cabdillahi binu xandala can cikrim ka wariyey can ibni cabaas cabdullahi bnu cabaas ana nabiya sala allah alay waslam khadaba naasa buu u khudbay wa calayhi korkiisana cisaabatun ay madow dasmaada oo madow inaad subag la mariya mooda dasamka waxaa la dufanka marka sidaas u ekeed way madoobeed baa loo jeedaa way madoobeed baa loo jeedaa baabun wuxuu ku saabsanaya maa jaa wuxuu ku soo arooray fi sifati izaari rasuulillah nabiga hoosguntigiisii izaar iyo ridaa waa shaar iyo macawis meesha ka dhahan oo kale hoosguntig ama go iyo iyo macawis hoos lagu xidho ama hoos lagu xidho hoosguntiga nabiga calayh salaam ayaa halka laga gelaya qaala wuxuu yidhi xadaana axmed bn maniic qaala xadaana ismaaciil bin ibrahim bn maqsad qaala xadaana ayub bin abi tamiima can xumayd bin hilaal can abi burdata qaal akhrajat ilayna waxay noo soo saartay xagga annaga caaishatu caaisha um lmuminiin kisaan bay noo soo saartay maro mulabadan laisku dhadhajiyey waizaaran iyo hoosgunti qaliilan jaxfaana oo adag mulabidan mulabad waxaa la dhaha dharka ah sida bustahoo kale ah ee saas kuu dhadhegan ayaa waxaa la munabad baa la yihahda in laisku dhadhajiyaad moodaa laisku karkaray marka mara culus oo isdul saar saaran bay ahayd mulabadan iyo waisaarun hoosgunti qaliidan adagoo jaxfaana labadaasi soo bixisayoo faqaalad waxay tidhi qubida ruuxu rasuulilaahi nabiga naftiisa iyo ruuxdiisii waa la oofsaday fii haadayna labada mar isagoo qaba isagoo labada nabiga alayh salaam qaba yaa nafta laga qaaday labada mare ee midna mulabadka ee hoosta ku qabay midna muxaa ujeedaa kisaha oo mulabadka iyo hoosguntiga qaliidka adag labada muqabilka nabiga nafta ka dhexaysay sala allahu alay ali wasalam adduunyada saasu kaga baxay sala allahu alay ali wasalam qala xadaanaa maxmud bnu haylaan qala xadaana abu dawuud adayaalisi hishaam bn cabdilmalik can shucbata bn اlxajaaj alwaasidi can ashcad bn suraymin qaala samictu waxaan maqlay buu leeyahy camatii eedaday tuxadiu ayagoo ka warinaysa can camiha adeerkeed eedadaasaa marka majhuulad ah oon la garanaynin aabba adeerkaa eh, camaha adeerkaa saxaabigu noqdo waa badbaaday laakiin taabiciyadan camada ah eedada ah lama garanayo jahaala ku juga jirta jahaladaasna xadiidka way daciifini way daciifin laakiin dariiq kaluu leyahay xadiidka oo oo mxuu ahaa eh, shaahid kaluu leeyahay musnad axmed ku sugan min xadiidi shariid min xadiidi shariid kaasaa marka xadiidka ku ficnaaday xadaanaa marka wuxuu leey can camia adeerkeed qaala bayna waqti ana amshi anoo socda bilmadiinati magaalada madiina anoo socda idaa insaanun qof baaba khalfiga gadaasheeda socda qof gadaasheeda socda yaa yaquulu wuxuu leeyahay irfac izaaraka hoos kor uqaad warmarada kor uqaado fainahu inaad kor uqaaddo koruqaadkaas yaa atqaa alla badan wa abqaa maradana u baaqinimo badan ha xagga taqwada iyo alla kabaqidda iyo shaafeertan iyo khuyalaa iyo kibir inay kaa fogaato sidaasaa ku jirtaa sidaasay ku jirtaa inaad kor uqaaddo xagga marada inay baaqi noqoto oyna kaa googo'in mara dhulka lagu jiida way googo'iye inayna kaa googo'inna sidaasaa marada u fiican arfacu irfac izaaraka fa inahu izaar koruqaalidaasi yaadqaa cabsi alle ay ku jirtaa cabsi badan wa abqaa baaqinimo badanoo maradii dee dhulkii aad ku jiidaysay iyo geedihii iyo wixi o dhan baad kor oga qaadayoo baaqi bay noqon haddaan fiiriye fa idaa huwa qofka ilaah laayay hadalka igu lahaa rasuulullahi waaba rasuulka ilaahi sala allahu alayh waaalih wasalam faqultu waxaana yaa rasuul allah rasuul allow inamaa hiya burdatu malxa waa marag madow <coughs> malxa waxaa la madow iyo caddiin isku jira maro ciirala wey marada maro ciirala weeyaanon qiimo badnayn marka wuxuu ka wadaa shaafeertan iguma jirta iyo kibir wax lagu isku ma qababa maro lagu xaragoodo ma qabo maradan iska qaanjeerta qabta aad moodo ee muxuu ahaa malxada ah ee ciirada ah ee madow iyo caddiin isku dara foosha xun yaan iska qabaa waa iga fogyahay kibir iyo shaafeerta runtu shaaeertan ma kor uqaadaaniye qaala wuxuu yidhi amaa laka fiya miyuuna kuu sugnaanin aniga ah maxameda alayh isalaatu wasalaam aniga miyna igu kaa sugnaanin uswatun dayasho miyayna igu kaa sugneen miyaada ani igu dayanaynin markaasuu fa waxaan fiiriyey buu yidhi nabiga izaarkiisa faidaa izaaruhu hoosguntigii nabigu ilaa nisfi saaqayhi labadiisaad u dhumbartankooda ayayba ku go-an yihiin marada nabiga alayh isalaatu wasalaam haddaad sarwaal qabto haddaad macwis qabto haddaad khamiis qabto inaad anqawyaha gaadhsiiso lama ogolo lakiin xadiidkii kale uu ahaa nabiga alay slam uu yidhi izrat lmuslimi nisfa saaqayn laa junaaxa aw laa xaraja fima baynahu wa bayna alkacbayn fama asfala min kabayn fi naar dhib ma laha inaad nisfu saaqa iyo kacbaynka dhexdooda inta ku jirta madow inaad keento ee waxaa la diidaya anqawyaha wixii ka hooseeya fa fi naar naar baa lagu gelaya <clears throat> ama shaafeertan iyo kibir ha ka ahaa ami ka ahaan qofka haddii uu isagoon kibir ku jirin halkaa geysto dembi buu leeyahay oo fa fi naari buu soo geli hadduusan taag iyo isla weynan ay usii wehelisana laa yandur اllahu walaa yuzaki walam cadaab aliim ilahay eh, dembigiisa ma dhaafayo mana fiirinayo cadaab aliimna waale intaasaa laiskugu daray hadduu kibir u raacsan yahay marka waa laba xadiid oo aan is-anfinaynin midna khuyalada iyo kibirka lagu tilmaamo caqaab looga dhigay midna lamaba sheegin khuyala oo izrat lmuslimi nisfu saaqib famaa asfal min alkafa fi naar baa layidhi lama kala qaadin ninkii wuxuu yidhi saxaabiga inamaa hiya maradan iyo izaarkan iyo maradan aan qabo burdatun waa macawis malxaa ciiro leh qaala wuxuu yidhi amaa laka fiiya uswa fanadartu fi idaa izaaruhu nisu saaqayh sala allah alay waslam ilaa nisu saaqayh marka sanadka waxaan sheegnay jahaalat alcama iyo dadaasa ku jirta laakiin shaahid buu leeyaha nabi musnad axmed min xadiis shariif eh. qaala musanifu xadaana suwayd ibnu nasr marwazi qaala xadaana cabdullahi ibnu mubaarak marwazi waa isaguna can muusa bn cubayda can iyaas bn salma bn alakwac an abihi salamta bn akwac radi alahu canhu shujaac buu ahaa min shujcaani saxaaba salama bn akwac qaala wuxuu yidhi kaana cumaan binu cafaan wuxuu ahaa yataziru kii guntada ilaa ansaafi saaqayhi labadiisa lugood dhudhumahooda dhudhumaha bartankooda yuu ku joojin jiray wa qaala wuxuuna dhihi jiray haakadaa sidaas ee kaanad ahaan jirtay izratu saaxiibii saaxiibkay hoosguntigiisa saasay ahaan jirtay yacni wuxuu u jeedaa saaxiibkaasi annabiya sala allahu alayh waali wasalam huwa almaamuuru taasi bihi in lagu daydo midkii lisamray weeye sal la alay wasl nabiga qaala xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana abu abu awas allah ala waslam inuu yahay iska fiiriya can abi isxaaqin can muslim bnu nadiirin can xudayfata bnu lyamaan qaala wuxuu yidhi akhada rasuul lah nabiga calayhi salaau wasalaam baa wuxuu saa u qabtay bicadlati saaqi aniga saaqayga dhudhunkayga hilibkiisu saa u qabtay cadlada waxaa la yidhahdaa saaqa markaad kalxanta aad agasha dhaafto xagasha markaad dhaafto intaad mijimaha la gaarin intaad hilibka isa u lalmata ayaa waaa la adl la yihahda halkaa hilibka isa u lalmata tiibu saa u qabtay nabig ala slam aw saaqiya labadeeda dhudhun cadladoodii hilibkooda aw saaqihi saaqiisi nabiga ala slam asaga istaabtay saaqihi inaad tiraahdo hal way noqon karta aw saaqi ama nabiga alay slam baa istaabtay dhudhunkiisa iyo lugtiisa inta hilibka ehe raaracda faqaala wuxuu yidhi haada meeshan aan hayo mawduucudii zaari hoosguntiga meeshiisa wey halkaan raba in la gaarsiiyo fain abayta haddaad diiddo ood hoos u yardhigi rabto faasfalu in yar hoos oga dhig fain abayta haddaad diiddo ood hoos usii socoto falaa xaqa xaq ooma sugnaanin liliisaari hoosgunti xaq kuma leh filkacbay anqawyaha anqawyaha xaq kuma lahoo in la gaadhsiiya lama ogolo oo haddaad gaadhsiisa fa fi naari baaba soo noqonaysaa baabun fii mishyati rasuuli illah nabiga hay socodkiisii siduu nabigu u socon jiray sala allahu alay waali wasalam hayadii iyo qaabkuu nabigu u socon jiray inay qaab dhexdhexaada ayay ahayd oo ilaahay ba waafsi fii mashika waa kii ku soo dejiyey qur-aanka qaala xadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil qaala xadaanaa ibnu lahyaca ibnu lahyacahan cabdulahi baa la dhahaa cabdullahi ibnu lahyaca almasri alqaadi nin qiimo badan buu ahaa laakiin ikhtilaad baa ku dhacay bacda ma xtaraqat kutubuhu markii kutubtiisa gubatay kadib uu inuu wax ka ka sheega damcay isku darmaday marka qabla alikhtilaad ninkii dadka ka wariyey warkooda waa la qaadan wixii bacda alikhtilaad ka wariyay intuu isku darmaday ama aan la ogeyn xadiidkiisa daciif buu noqona waa la iskaga tegi xadaanaa ibnu lahyaca can abi yuunus can abi hurayrata qaal abu hureyre wuxuu yidhi walaa ra'aytu shayan shay ma arkin buu le axsana ka qurux badan min rasuulila nabiga calayh salaam axad shay buu le shay insaan iyo kayrba axad ka qurux badan ama shay ka quruxsan nabiga ma arkin kaana shamsa qoraxdii baad moodaa tajri inay ku socoto fii wajhi wajigiisa lamacaanka iyo iftiinka iyo bariiqa nuurka nabiga alayh salam iftiinka wajigiisa qoraxdii baad moodaa wajigiisa inay ku socoto wamaa ra'aytu ma arkin axaddan qof asraca ka degdeg badan fii mishyatii socodkiisa min rasuulilah nabiga alayh salaam markuu socdana socodkiisa nabiga calayh salaam cagajiid may ahayn waakaan soo maray taqalaca inuu lugta dhufan jiray lugtu dhufan jiray nabiga alay slam oog ayuu dhufan jiray asraca fi mishati surcaankaa iyo degdegaasna macnaheedu ma aha degdeg asaga xaggiisa degdeg ku ah dadka kale ayaa ku aho lugta waa kaa soo maray dariicu lmashya socodkiisa lugta marka ka qaad halkaasuu dhigi jiray sala allah alay alih wasalam sariix saasuu ahaa saasaa loola jeedaa inuu ordi jiray ma aha kaanama alardu waxaabad moodaa siduu nabiga calayhi salaam dirba masaafo u goynaayo kaanama alardu dhulkii in tudwaa lahu loo soo duumay in dhulkiiba loo soo duumay baad moodaa nabiga alayh salaam siduu tallaabada iyo uu socdo inaa anaguna lanujhidu waxaan dhibaynaa anfusana nafta annaga dhibaynaayo orda oo gaara nabiga yaan leenahay wa inahu nabiguna lagayru muktarihin mid u aabayeeliba ma ahaba aabayaal yani wax orad aho ku jira iyo wax maarata neefdhab aho ka muuqata iyo wax xaalka annaga iyo anaga u soconno oo asaga kuma jirta maba lahaba annagana daal baabana qabtay iyo neefdhow iyo dadaal iyo orod asaguna wax aabayeel oo kusii jirto oo orod iyo dan u ka leeyahay maba lahaba caadi bu iskaga socdaa nin annaga naga taxsi qaado nana oratabi ma ahee socodkiisaas askaa innaa lanujihidu anfusana nafta annaga ayaan dhibaynay oo waan dadaalaynay oo inaan nabiga gaarro orod iyo neefdhow waa naga baxay wa inahu asaguna nabigu lagayru muktariin mid orodka badinayo oo neefdhabayo oo mxuu ahaa aabayeelayo ma aheen orod u aabayeelaba dan kale qaala xadaana caliy bnu xujr wagayru waaxidin qof ka badan qaaluu waxay dhaheen xadaana ciisa bnu yunas can cumar bn cabdilaahi mawlaa gufra qaala akhbaranii ibraahim bnu muxamedin min waladi caliy bn abi aalib buu ku abtirsadaaye qaala wuxuu yidhi kaana caliyun wuxuu ahaa idaa wasafa nabiy markuu nabiga tilmaama calayh salaam qaala wuxuu dhihi jiray kaana nabigu wuxuu ahaa idaa mashaa markuu soconayo taqallaca lugtiisa waa goyn jiray ama waa dhufan jiray kaanamaa yanxadu inuu hoban baad moodi jirtay min sababin ay fii sababin meel dagaandeg ah oo horad ah inuu ku dagaandegi baad moodaa nabiga socodkii saas u socon jiray calayhi salaam socodka lugtana waa dhufanayay oo dhulka uma jiideen sala allah alay wasalam waan soo marray xadiidka asagaa laakiin waxaan soo sheegnay inuu daciif ahaa laba cilana leeyahay yaa sheegi kara labada cilla labada cilla yaa sheegi kara ko ya ko oo daciifa ku jira waa ko cilada labaadna inqidac baa ku sugan wahwa inqidac muxuu yahay ibraahim bn moxamed mamed maxamed bn xanafiya ma soo gaarin ali ali buu soo gaaray marka inqidac baa ku sugan baaraka allahu fiikum qala xadaana sufyaan ibn wakiic qala xadaana abi can mascuudiyi can cuثmaan bn muslim bn hurmus can naafic bn jubayr bn mطcim can caliy bn abi aalib radi allahu canhu qaala kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa alayhi الsalaatu wasalaam idaa mashaa markuu soconayo takafaa waa hooban jiray takafaan hoobad ah, nabiga alayh isalaatu wasalaam kaanamaa yanxadu baad moodi jirta inuu degayo min sababin ay fii sababin meel degaan deg ah ama hoobad inuu ku hooban oo degayaad moodaa sala allah alay wasalam hmm. takafuha marka waa socodkaasaa u soconayo weeyaan baabu maa jaa fi taqanuci rasuulilah nabiga calayhi salaatu wasalaam hagoogtiisii taqanuca waa hagoog madaxa wax saarto oo mararka qaarraa inta wejigaana saa loo yar saaro oo qofku markuu rabo inaan la ogaanin la garanin uu sameeyo had dadkii o dhan ba taqanuc baa ku jira waka afka wada duubtay laa maa jaa fi taqanuci rasuulilah rasuulka taqanuciisii iyo hagoogtiisii madaxa uu dadan jiray ilaa wejiga iyo afka mararka qaar qala xadaanaa yusuf bnu ciisa qala xadaanaa wakiic bn jara qala xadaana arabic ibnu sabixin an yaziid bn aban an yunas bn maliki ah, afwan an anas bn maliki allahu anhu qaal kaana rasuul lahi sal nabig wuxuu ahaa yukiru kii badiya alqinaaca hagogta kaana waxaad moodaa thawbu maradiisu thawbu zayaat saliidle dufanle maradiis baad moodaa nin saliidda gadgado oo dufanleah isagana waa soo marray xadiidkan inuu leeyahay laba cilo oo maxaa labada cilo dضacfu fi اlisnaadi wanakaaratu fi lmatni wanakaaratu fi lmatni sanadkana dacfi baa ku jira matnigiisana nakaara ku sugan oo nabi moxamed sala allah alayh wasalam andaf lbashari basharka ugu nadiifsanaa ugu dhalaal badnaa ugu qurux badnaa ugu hagaagsanaa in lagu tilmaamo kaana thawbahu thawbu zayaat nin saliidla oo subagla ah maryihiisa lagu shabaho iyadoona nakaaran munkar wey bab ma jaa wixii ku soo arooray fi jilsati rasuuli llah hay-aduu nabigu u fadhiisan jiray sala allahu alayh wasalam waa hay-adii qaabku nabigu ufadhiisan jiray xadaanaa cabd bnu xumayd qaala xadaanaa cafaan bnu muslim qaala xadaanaa cabdullahi bnu xasaan can jaddatihi siduu nabigu u fadhiisan jiray hadda intaana soo gaarin usii fadhiista balsuda aye nin walba si ay ijtihaado giddi waa tarbiic tarbiic baad u fadhiisateen soo maa waa yahay aan aragna hadda xadaanaa cabdu bnu xumaydin qaala xadaanaa cafaan bnu muslim safaaq qaala xadaanaa cabdullahi bnu xasaan an jadatihi can jaddatayh laba ayey ayuu ka warinaya ayeyihiis kamida midda koobaad can qayla qayla binti mahrama cafwan labadii ayey laba sheegi can qaylata binti mahrama ayay ka wariyeen jaddatayh annahaa gabadhaa qayla ah ra'at rasuulalahi bay aragtay radia allahu canha gabadhaas fi lmasjidi isagoo masaajidka ku jira huwa qaacidun isagoo fadhiya alqurfasaa ixtibaa jilbageeljiraysi isagoo u fadhiya jilbijoogsi jilbiirshi xerasho jilba xerasho ayib ixtimana waa la yidhaahdaa jilbageelgeeljilbageel mxuu aha jilba geeljiraysina waa la dhahaa maaqana geeljira wax lagu magacaabay marka sifadaa u fadhiista hadda salka oo dhulka la dhigo lowyahoo la taago gacmahoo labada low lagu qabsado aye soo ma oo kaa markaa saasuu nabigu u fadhiistay waa mar waa xaalad xaaladaha kamida weeye mar kasta ma ahayn mar kasta ma ahayn tarbiica aad sheegteenna iyadana waa u fadhiisan jiray salaadda sox markuu tukada nabiga alayh salaam yajlisu mutarabbican xataa tadluca alfashamsu wuxuu fadhiisan jiray mutarabbic fargeys ilaa ay qoraxda ka soo baxda hadika fi saxiix ku sugan nacam iyadana waa waa jirtay inuu nabigu fadhiistay waxaa kaloo nabigu fadhiisan jiray iqcaa iqcaha iyadana waa jirtaa midkan oo labada jilbaha intii la dhito cebdaa lagu fadhiisto hal lug inuu ku fadhiistana waa dhacday iyadana mustawfis mustawfisan hal intu ku fadhiisto markuu cuntada cunaayo oo kale iyo nabiga alayh isalaatu wasalam waa dhacday marka waa xaalaad wey wa huwa qaacidun isagoo fadhiyo alqurfasaa u fadhiya ixtibaha iyo doonyada iyo doonyasiga marra maraa lagu xidhaa marra gamaha lagu qabsadaa gacmuhu ku qabsan jira rasulka alayh isalatu wasalaam marka markaad saa u fadhiisanaysa gamaha kor u qabsanayso yaraa lahaa dadka qaar waxala inaan dhibaye waa in qofka uunan cusleyn qof culus oo hilible calool leh hadduu yahay dee waa cuftaa ka dhamaanaysa iyo neefdhow baa ka imaanaya waa ku rafaadayaa marka qofka calooshiisa ay yar boglaalan tahay qofkaa unbaa saa gaanta labadiisa gacmood u qaban kara kii kale maru u baahan yahay celiya waayahay qaala xadaanaa saciid bnu cabdiraxmaan almakhzuumi wagayru waaxidin qof ka badanoo qaaluu yidhi xadaanaa sufyaan can zuhri can cabaad bnu tamiim can camihi adeerkiis cabaad bnu tamiim adeerkiis cabdullahi bnu zayd buu ahaa cabdullahi bnu zayd bnu caasim almazani almuzani annahu ra'aa wuxuu arkay annabiya nabiga calayh salaam mustalqiyan xaalu yahay nabigu qadaadqadaad mid u jiifa fi masjidi masaajidka gudihiisuna qadaadqadaad u jiifay waadican xaaluu dajiyay ixdaa rijlayhi labadiisa lugood midood calal ukhraa midda kale middan hadda dhehi maayo sameeya waa iska jiif weeye qofka qadaadqadaad u jiifa ee labada lugood mid intuu saa utaagay saa u taagay tii kale saa u kor saaray waa la gartay baan marinaya waa la fahmay soo maha sidaas weeyaan dhibaato ma laha qofka hadduu keligii yahay ama ma ahe cawradiisa uu aamin ka maruu qabaa sarwaal buu qabaa awradiisa markaa ma fayd mayso marka aamin laga yahay waxba dhibaataa ah ma laha lakin fi saxiixi muslim labada riwaaya riwaayadan iyo riwaya ka so horjeeda way soo aroortayoo nabigu waa nahiyey alayh salaam ijtimaalu sama ixtimaal fi dami waaxidin iyo an yarfaca arajulu ixdaa rijlayhi cala lukra labada lugood midkood midda kale kor saaro nabigu waa nahiyey tanna nabigu waa sameeyey marka xaalada labada xaalaa kala duwan haddii aad ka baqayso in cawrada fayd mara yar baad qabtid macaws baad qabtaa sarwaal iyo kastuuna ma qabtid cawrada fayd mayso cawradana qofku mar walba waa inuu maskaxda ku hayo dadka qaar baa waxa weeyaan iska yar dhuuhan oo cawradooda iska maaratay sahlanaya markuu guntanayo kastuun ma qabo dadkint hor istaagu maradiisa u kala fidinaya cawradiisa baa la arkayaaba sax maa xaggaa u jeeso is-astur oo cawradaada yaan si sahlan ugu arkin waad nooshahay maada dhimanin nasal allah asalaama ayib qof hadduu dhintaa isaga laftirkiisa markuu dhinta ataa kafanka in la qaawiyo oo cawradiisa banaanka la dhigo oo eh, banaanka la qayaxo ma fiicna qofka siduu u xishoon jiray u isku asturi jiray hadduu dhintana in loo asturaa fiican oo maro lagu dado oo hoosta laga dhaqo oo looga isijeeyo saasa wanaagsan marka dad baa marka iskaba sahlanaya iskaba sahlan awisi siduu qabaa fiidintuu qaatuu weji iskaga tiri weji iskaga tiri maxaa ka dambeeya oo ma dhahaayo arrimahaas oo dhan ha loo fejignaado qaala xadaanaa salamata bnu shabiib qaala xadaana naam maxadid baa ka tegay xooga ku jira magaciis xadiidkii horaa socda miya ah, sax kii horaan iskaga tegay wahuwa qaacidu intaa xadiidkii baa ahaa qaalad gabadhii waxay tihi qayle aheyd binti makrama falamaa ra'aytu rasuula allahi markaa nabiga arkay calayhi salaam almutakhashica isagoo iskhushuucinayo khushuucsan fi ljilsati heya fadhigii uu fadhiyey yaa haddana khushuuc ka muuqataa urcidtu waa lay argagixiyey min alfaraqi min ajli lfaraqi cabsi darteed cabsi darteed baa la argagaxabi jiri lianna rasuulka wuxuu ahaa muhaab rasuulka wuxuu ahaa muhaab laga hebaysto waa kii nabiga aan soo maray oo haddii badihatan lagu arko haada qofkii badiha ku arko kuso waa ka hebaysan jiray marka nabiga oo intusaa ufadhiiyo khushuucsan markay gabadha ay indhaha bab ku siisay wayba naxdayba way cabsatay almutakashic asagoo iskhushuucinayo khushuucsan fi ljilsati fadhigii ku khushuucsan urcidtu min nabigu kaiiru tafakur buu ahaa tafakur fikirkiisaa badnaa fikirkiisaa badnaa tadaburkiisaa badnaa cabsida allow ka cabsadaa badnaa khushuucdaa saareed iyo haybada sala allahu alayh waali waslm mar walba gabadhi markaasay naxday o walbahaartay marka intaasaan kasoo tagnay ka soco qaala xadaana salamata bnu shabiib qaala xadaana cabdullahi bnu ibrahim almadani qaala xadaana isxaaq bnu moxamed alansaariy can rubayxin ibn cabdiraxmaan bn abi saciidin can abiihi can jadii abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu qaala kaana rasuul llahi rasuulka alayh salaam wuxuu ahaa idaa jalasa fi lmasjidi markuu masaajidka dhex fadhiisto ixtabaa byaday labada gacmood buu ku doonyeysan jir labada gacmood buu ku doonyeysan jir saasa ku saaro iyuu labada gacmood ku qabsan jir oo qofku usuuroobaysa haddee qofku usuuroobi weydo maru u baahan yahay ama tiir uu ku tiirsado ayuu u baahan yahay wallahu aclamu billahi tawfiiq wsala allah waslama ala nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi ajmaciin